الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري الإسابوري رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم fii baabi hawaabi اlmu'mini fima yusiibuhu min maradin aw xusnin aw naxwi dalik wuxuu ku saabsan yahay hawaab اlmu'min qofka mu'minka ah hawaabinta iyo abaalmarinta laga siinayo fiimaa waxa yusiibuhu ku dhacayo min maradin jira'a aw xusnin murug iyo walbahaar noocuu ahaadaba meelay ahaataba murugtii ku dhacdayna ajir in laga siinaayo aw naxwi daalika wixii lamida intaas oo mataacibta iyo mashaaqa adduunyada iyo dhibaatooyinka faraha badan ee qofka soo maraaya badankiisa ama maskaxdiisii iyo caqligiisii iyo murug ku reebaaya ama maalkiisii iyo ku saabsan umuurihiisa kale xata shawka xataa qodax yushaakuhaa lagu mudaayo qodaxa mooda mudday xataa in dembi loga dhaafi oo hawaab ilaahay ka siraya subxaanahu wa tacaala hadduu ku sabro wixii allah wixii soo gaadho oo masaa'ib ah haba yaraatee qofka mu'minka waxay u tahay hawaab iyo ajir iyo dembi dhaaf bay u tahay qaala xadaanaa cuثmaan bin abi shayba cuثmaan ibn abi shayba wa isxaaq bin ibraahiim alxandali ibn rahawey qaala isxaaq wuxuu yidhi akhbaranaa siiqadaasuu ku wariyey akhbara wa qaala cumaanu cumaanna wuxuu yidhi xadaanaa jariir jariir bn cabdilxamiid addabi can alacmashi sulaymaan bni mihraan alkaahili can abi waayil shaqiiq bnu salamata alkuufi can masruqin masruuq bn ajdac bn mahdaan alhamdaani qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi radi allaahu canha umulmu'miniin maa ra'aytu ma arkin rajulan nin ashadda calayhi uu kaga daran yahay alwajacu xanuunka min rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam rasuulka ilaahay wa fii riwaayati cuhmaana makaana alwajaci wajacan xanuun qof xanuun qabto oo qandho iyo xanuun uu ku dhaco nabiga ka xanuun badan ama uu kaga daran yahay nabiga sala allah alayh wasalam ma arkin bay leedahay hadday noqoto xanuunadii iyo qandhooyinkii ku dhici jiray iyo tii sakaraadka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay caasho dhihi jirtay qof rasuulka calayhi salaam intaan arkay xanuunka iyo sakaraadka la mariyey qof aan oga walbahaari ma jirto oo nabiga calayhi salaam xanuunkiisii qof la marina maba jirto rifcada iyo darajada oo ilaahay kor ugu qaaraya subxaanahu wa tacaala iyo sabirka nabiga calayhi salaam oo akmalka ee kaamilka ee dhammayska tiran iyo darajaadka ilaahay uu ku siiraya arrimahaasi ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u yeehay wa fii riwaayati cuثmaana makaana wajaca xadaana cubaydullahi bnu mucaad qaala akhbaranii abi xa waxadaana ibn muhanى muxamed bn muhanى wibnu bashaar qaala xadaana ibn abi cadiy moxamed bn ibraahim xaw xadaanii bishr bnu khaalidin qaala akhbarana muxamedu yacni ibnu jacfarin moxamed bnu jacfar gundar kulluhum dhammaantood can shucba dhammaan waxay ka warinayaan waa ibnu cabdi iyo mucaad alcambari iyo maxamed ibnu jacfar kulluhum can shucba shucb ibnu xajaaj alwaasidi abu bistaam can alacmash sulaymaan binu mihraan acmashkaasna markaa riwaayadaa hore ee soo marray ninka la ihahda jariir bin cabdilxamiid iyo shucba ismutaabicinayo acmashka iskugu imaadeen xaw xadaanii abu bakr binu naaficin qaala xadaanaa cabduraxmaan xa waxadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdilaahi bnu numayr qaala xadaanaa muscab ibnu miqdaam kilaahumaa can sufyaan bay ka wariyeen sufyaan athawri can acmar sulaymaan bn mihraan biisnaadi jariir mila xadiii jariir bn cabdilxamiidkaas ka warinaya riwaayadaas hore acmash ayaa la mutaabicinayaaoo sufyaan iyo cabdiraxmaan mahdi iyo intuba jariir riwaayadiisa ayay mutaabicinayaan biisnaadi jariir mila xadiiii sanadkana intii acmash ka dambaysay way isku raacsan yihiinoo acmash can abi waayil can masruuq can caaisha weeyaan xadiidkuna waa isku xadiidkaas oo kale oo lafdahu bay isku raaceen mila xadiidihi waxay ka sii xeeldheer tahay naxwa xadiiihi naxwiyadu waxay keentaa macnaha miliyaduna lafdan wa macnan qaala xadaana cuثmaan bn abi shaybata waزuhayr bn xarb abu khayama وإسxaaq bn ibrahim alxandali qala isxaaq akhbarana wqala اlaakharani xadaana jariir ibn cabdilxamiid can acmas sulaymaan can ibrahim الtaymi can alxaariث bni suwaydin can cabdillaah ibn mascuud alhudali radia allahu canhu qaal dakhaltu waxaan u galay buu yidhi cabdullaahi bnu mascuud calaa rasuuliillaah waan ka soo marray inuu isagiio hooyadiisba inay guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam iska joogi jireen oo tegi jireen oo naga reebi jirin xataa idan inaan loo shardin jirin radia allaahu canhum nabigaan u galay wa huwa isagoo nabigu yuucaku la qandhaysinayo isagoo qandhaysanoo qandhay ku dhacday oo laga gariirinaayo gariirinayo famasastuhu waan taabtay biyadii gacantaydan ku taabtay si u qadaro oo u qiimeeyo kuleelka iyo heerkulka nabiga calayhi salaam intuu marayo ayuu gacanta u taabanaya liannahu gacantu waxay ka mid tahay iyo taabashada gacantu xawaasti bay ka mid tahay alxawaas alkhamsa baa la dhahaa dareemayaasha wey gacantaasaa u saaray bal inaan qiimeeyo heerkulka iyo qandhada nabiga intii gaadhsisanta faqultu waxaan yaa rasuulala rasuul allaw innaka adigu la tuucaku waa lagu qandhaysiinaya wackan qandho shadiidan daraneh qandho adag baa ku haysa nabi allow aad baad u qandhaysan tahay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wuxuu yidhi ajalhaa nacan bay ka dhigan tahay ina ucaku waa lay qandhaysiiyo qandhayaysa kamaa sida yuucaku loo qandhaysiiye rajulaani laba nin oo minkum idinka inaga mida qandha laba qof oo idinka inaga mida qabataa iskuukay tagtay oo iskuukay dagay buu nabiga alayh salaam wa ashhadu nnaasi bala'an alambiya uma alamhalu falaa mal ambiyada ugu imtixaan badan darajaadkooda kor loogu qaadayaa ajirka ay ka helayaan ilaa darajat ridaa sabirkooda wuxuu gaadhaa inay raadi ku yihiin xanuunkan si uu rabbi subxaanaه wa tacaala darajadooda u dheereeyo oo kor uga qaado qaala faqultu dalik faqultu waxaan ku yidhi nabiga calayh الsalaam dalika in laba nin qambadood ay adiga iskugu kaa tagtay ana laka biana laka inuu kuu sugnaaday miyaa ajarayni laba ajir ma laba ajir inaad leedahay laba nin qandhada ku dhacdoo kale ay haysa haddaad tidhi laba ajir baad ma leedahay sooma faqaala rasuulu llahi sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi ajalhaa saas weeyaan oo hadba balaayadu iyo imtixaanka iyo xanuunku ajirku awaabku wuxuu la socdaa biqadri inasab tacabka iyo dhibka qofka intuu soo gaarayo ajirkuna la socdaa ah, ajrukii calaa qadri nasabiki wa kii kulahaa nabiga ala salaam ajrukii calaa qadri nasabik an caaisha radi allah canha fi kitab alxaj aan kusoo maray uma qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi qaacida guud buu nabiga alayh salaam cumuum guud wuxuu yidhi maa min muslimin muslim ma jiro yusiibuhu uu ku dhacayo adan wax dhib ah min maradin jiraa dhibkaas iyo famaa siwaa wixii aan jiro ahaynoo xanuun dhibaato kale ah ilaa xada allahu ilahay wuxuu hoobiyaa bihi bisababi alada dhibkaas ku dhacay sababtiis sayi'aatihi dembigiisa iyo xumaanyaalkiisu ilahay kaga hoobiyaa kamaa sida taxudu shajaratu geeddu ay u daadiso waraqaha caleenteeda geedaha waad aratay markuutu roobka dooxoogow gabashiila gaadho caleentii baa daadani sidaasoo kale ayuu qofka dhibaatada ku dhacaysa hadduu ku sabro dembigiisii baa hoobanaya oo dhacaya walaysa fii xadiidi zuhayr famasastuhu biyadii kuma jirto marka waxaa qofka muslimkaa soo gaaraya mararka qaarkood waxaa weeyaa darajatu shukri inuu ilahay ku shukriyo subxana wa tacala sida cumar radi allahu laga wariyey oo wax alla soo gaarhaa musiibaha ilahay baan ku shukriyaa dhowr xaalaba kow dhibkan isaga ihayee u dhacay kii u weynaa ma aha intaasoo dhibaato ilahay kaa leexiyey xogow qandhaw kugu dhacdo iyo turaanturriyo qodax ku mudday alxamdulilah wixii ka weynaa hadduu ilahay igaga furay oo iga badbaadiyey laba ajir iyo daraja baan ka helayaa oo ilahay kor buu igu qaadayaayo hawaab iyo ajir baabaan ka helayaa marka xadaanaa abu bakr abi shayba wa abu kurayb maxamed bn اcalaa qaala xadaanaa abu mucaawiyata maxamed bn khaasim adariir xawa xadaanii muxamed bn raafic naysaburi xadaanaa cabdurazaq bn hamaam asancaani qaala xadaanaa sufyaan sufyaan bn saciid bn masruuq ahawri abu cabdilaah xawa xadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandari ahbaranaa ciisa bn yunas bn abi isxaaq asabeeci wey wayaxya bn cabdilmalik bn abi haniyata kulluhum dhammaantood intaas lasoo sheegay waa hadii sufyaan iyo abu mucaawiye iyo cabdilmalikgaas isku dar weeyaane canaa acmash bay ka wariyeen bisanadi jariir jariir bn cabdilmamidka welila ba daba socdaan naxwi xadiii xadiikiisoo kale meesha kuwa hore mid xadiii ay dhaheen kuwa naxw xadiii bay dhaheen istilaax weeyaan aad muxadiiintu leeyihiin milahu iyo naxwow way kala duwan yihiin naxwowda waxaa weeyaan mil xadii alawal oo kale min xayu almacna lafdiga wa kala karaan laakiin milu hadii lagu yihahdo xadiidkaasoo kale oo waxba kaga duwaneen maxaa loo soo celiyey waayo hadduu isagoo kale yahay mutaabacaadka iyo shawaahidaas xadiidku qaraabadu ka baxayaa casiiz iyo bashuur iyo waman fooq buu sii noqonaya waana manqaba iyo darajo ahlulxadiidku ay ictibaariyaan oo qiimo weyn ka joogto cinda tarjiix bayna muuqanaysa amaradu markay iskhilaafaan riwaayaadka mutaabacaadka leh xadiid kale oon intaasoo duruqa ku imaanin riwaayat alakari arjax baa la dhihi riwaayadan faraha badan intaanu nina isku tageen ayaa la rajaxaa marka waxay ka mid tahay amarada wazaada fii xadiii abi mucaawiya qaala nacam haa ma laba nin qadhow ah hadday ku qabatay ajirkoodoo kale maad leeda haa buu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay allaha naftayda gacantiisa ay ku jirto maa cala alardi dhulka muslimin muslim ma jiro dhibaato intay ku dhacdo ku sabra ilaa dembigiisa ilahay ku hobinaya weliba sida caleynta ay u daaratoo kale marka qofka wuxuu noqonayaa imtixaanka iyo dhibaatada adduunya isagoo nadiifa ah, ayaa lagaaba inay geeri u timaado ilahayba ku dhaafay dhibaatooyinka soo gaarayay marka ha sharaysanin waxaasoo dhibaato kugu dhacdo ha sharaysanin marka hore raadsan maysid bale allahuma inna asaluka alcafwa walcaafiya dihi ilahu caafimaad baan kaa rabnaa cafi baan kaa rabnaa nasaamahna caafi laakiin markay kugu dhacdo kadib qadarka ku raalli noqo ku sabir ku raadli noqo weliba ku shukri nicmada ilaahay maaratay uu kugu siiyey dembiga xanuunka asagaa nicmooyinkaad ku heshay qaala xadaana zuhayr bnu xarbi waisxaaq bnu ibraahim jamiican dhammaan can jariir bay ka wariyeen qaala zuhri xadaana jariir bn cabdilxamiid can mansuur mansuur baa soo galay meeshii acmash sulaymaan can ibraahim ibraahim ibnu yaziid annaqaci can aswad ibnu yaziid qaal dakhala shabaabun niman dhallinyara oo min qurayshin reer qureysheeda dhallinyaro reer qureysheeda waxay u soo galeen calaa caaishata caaisha umulmuminiin radi allahu canha wahiya caaisho bimina mina joogta wahum yadxakuuna iyagoo qoslaya iyagoo maadsanaya oo qosli iyo caaisho u galeen mina xajkii baa loo joogaa teendooyin baa la iskaga jirjiraa faqaalad waxay tihi maa yudxikukum maxaa inaga qoslisiiyey sababta maxay taad la qoslaysaan la maadsanaysaan qaaluu waxay dhaheen fulaanu ninka hebela yaa khara wuxuu ku duldhacay calaa tunubi fusdaad teendha xarigeed buu ku dhacay oo intuu ku turaanturooday ayuu dhulka ku dhacayoo fakaadad waxay ku dhowaatay cunuquu luquntiisa inay jabto ow caynu ishiisibaa waxay ku dhowaatay an tadaba inay dhacdaba ishiina ka soo fuuqdo ama luquntaba ay faniinto yuu ku sigtay tanaan ku maasalaynaa faqaalat caaisha waxay tihi laa tadxaku wax lagu qosla maaha walaalkaa oo turaan turoobay xanuun gaaray inaad uun u tacsiyayso ood qabato umaad leedahay inaad ku qosashaan oo ku maadsataan sax ma aha nooc shamaata ah ayay noqonaysaa shamaadatu almuslimna ma fiicna inaad walaalkaa dhibaatada gaadha ku faraxdo ilahina waaba laga maangala wa shamaadat alcadaa fainii samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlo qaala yidhi maa min muslimin muslim ma jiro yushaaku la qodxinay shawkatan ilaa kutiba lahu waxaa loo qoraa bihaa bisababihaa dhibkaa gaadhay darajatun darajatun daraja ilah kor u qaadaa wa muxiid canhu waxaa laga hoobiyaa biha khadi'a dembi marka riwaayadan waxay raddi ku tahay bacd alculamaa oo dhahaya xanuunadan iyo qofka waxaa soo gaaray dembiga unbaa lagu hoobiyaaye darajo laguma helo xadiidka marka wuxuu caddeeyey dembigana waa lagu hoobin darajana qofka waa lagu siinaya wadalika fadlullah waa ilahay fadligiisa subxaanahu wa tacaala fadliga ilahina waasac weeyaan waxadaana abubakr bin abi shaybata wa abu quray maxamed bin lcala wlafdu lahuma xaw xadaana isxaaq alxandali ibnu ibraahimka soo marray qaala isxaaq wuxuu yidhi ahbarana waqaala aakharani xadaana abu mucaawiya moxamed bin khaasim adariir can lacma sulaymaan bin mihran can ibraahim anaqciyaan laswad ibnu yaziid artigii wey naqiciyaan wey can caaishata um lmuminiin radi allahu canha qaalad waxay tii qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi maa yusiibu lmu'mina mu'minka ma soo gaaro min shawkatin qodax ma muddo oo ma asiibto famaa fawqaha wax ka koreeya qodac oo fulgin iyo wax lamida ah iyo wax ka sii weyn ilaa rafacahu allah ilahay wuxuu kor ugu qaadaa bihaa dhibaatadaas gaadhay darteed darajatan daraju kor ugu qaadaa ow xada canhu wuxuu ka hoobiyaa bihaa sababteed khadiatan dembi buu ilahay ka hoobiyaa marka qof walbana dee biniaadamku waa khada dhinaca kalena haddaa wad ka toobadkeeno intoo lagaa dhaafana darajaad meesha lagu tartamaya ah, darajaat hum darajaatun cinda allah lahum darajaat xadaana mxamed bn cabdilaahi bn numayr xadaana mxamed bn bishrin qaal xadaana hishaam ibn curwata can abi curwa bn zubayr can caaisha um lmuminiina radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tusiibu lmu'mina qofka mu'minka kuma dhacdo shawkatun qodax ma asiibto famaa fawqaha wax ka sii korreeya ilaa qasa allah ilahay wuxuu ka jaraa oo ka gooyaa bihaa bisababihaa qodaxda sababteed min khadii'atihi min bacdi khadii'atihi dunuubtiisu ilahay wax ka tiraa subxaana wa tacala kulamaa ay wax soo gaadhaan marka dembigiisa lagu dhaafaya macaasa la rabaa inaad ku sabirto inaa lilah wa ina il raajicuun aad tidhaahdo kuwa way kuwa ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaaika hum adudun iskuu daray nicma alcidlaani wa nicma alcilaawa saddexdaa ninka laisku daray kuwa weeyaan ah, waxaa aad u adag inaad markaaba raaciso dhib qodax marka ku muddo marka qodax ku muddo oo u horrayso kah baa u horraysa bal kah meesheedii ma gelin kartaa bismi illaahi ama inaa lilaahi wa inaa yaraajicuun ah, bacda riwaayaad baa soo arooray inuu nabiga iyo malaa'igtaaba la kici kor u qaadi lahayd hadduu bismi illahi dhihi lahaa xadana abu kurayb maxamed bn cala xadana abu mucaawiya xadana hishaam bi hada isnaad qala xadana abu daahir axmed bn camr bn sarxin akhbarana ibnu wahbin qala akhbaranii malik bn anasin wa yunis bn yaziid can ibni shihaab الzuhri can curwa bn zubayr can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qaal maa min musiibatin ma jirta musiiba yusaabu biha almuslimu alwaasibi ilaa kufira biha sababteed waxaa loogu dhaafaa canhu xaggiisa dunuubtiisii xata shawka xataa qodax yushaaku waa lagu mudaayo qodaxsaa loogu mudayo qofkoo muday ama ku jabtay ama uu iskaba soo siibay dembigiisaa lagu sii dhaafaya xadaana abu daahir axmed bn camr bn sarxin اlmasri qaala akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahbi اlmasri qal abarna mali bn anasin abi cabdilahi asbaxi an yaziid bn khusayfata an curwa bn zubayri radi allahu canhu taabici wey can caaisha um lmuminiin oo abareertiisa zawji nabiyina ahayd sala allahu alayh ali wasalam ana rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi laa yusiibu lmu'mina mu'minka kuma dhaco min musiibatin xata shawka qodax ilaa qusa waxaa laga gooyaa bihaa bisababiha min khadaayaahu dunuubtiisa ow kufira bihaa waaba loo dhaafaa min khadaayaahu dunuubtiisa waa laga asturaa laa yadri yaziidu ma oga yaziid yaziid binu khusayfahaas way waxa shakisan ayatuhumaa labada cibaaro ama labada kalimadoodii qaala curwa uu yidhi curwa midka uu yidhi qusa biha oo kufira biha labadaa midka uu yidhi marka waxaa weye waa shakuraawi wey waan soo marray laakiin riwaayaadkaas faraha badan kala duduwan ayaan ku soo marray qusana waan soo marray kufira iyo muxiya iyo intaba qaala xadaanii xarmala binu yaxya qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin almasri qaala xadaanaa xaywa xaywa ibnu shureyx can ibn haadi ibnu lhaadi ibnuhadiga hadda haadiga aabbaha looga dhigay odayga saddexaad miya yaziid bin cabdilaahi bin usaama la dhahaa yaziid ibnu cabdilaahi bin usaama bin lhaadi ayaa la yidhahdaa marka waa la soo gaabsaday inaa haadi baa laska yidhi inaa haadi awowgiisi labaad ayaa aabba looga dhigay can abi bakr bn xazm abu bakr bin moxamed bin xazm dayib alansaari can camra camra binti mxuu ahaa ascad bn zuraara camra binti cabdiraxmaan ibnu sacad bn zuraara almadaniya radia allahu canha ansaariya taabiciya can caaisha um lmuminiin radia allahu canha qaala caaisha waxay tihi samictu rasuula allahi sala allahu aleh wasalam nabigaa maqlo yaquule maa min shayin shay ma jiro yusiibu lmuumina ku dhacay xata shawqa qodaxna allah ka dhigay tusiibahu asiibaysa oo gudaysa ilaa kataba allahu lahu ilahay wuxuu u qoraa bihaa xasana xasano ilahay uu qoraa ow xudid canhu waxaa laga hubiyaa bihaa khadiya dembi xadaana abubakr bn abi shaybata wa abu kurayb qaala xadaana abu usama xamaad bin usama can alwaliid bn kaiir can maxamed bin camr bin can cadaa ayuu ka wariyey ibnu yasaar ahaa can abi saciid اlkhudri sacad bn malik abi hurayra radi allahu canhuma anahuma samicaan rasuul allah nabigay maqleen calayhi salaam yaquulu leh maa yusiibu lmu'mina muminka kuma dhaco min wasabin wax jira ah wasabku waxaa weeyaan alamraad almustamira laazima xanuunada qofka laazima in kaba tegaynin yaa wasab la dhahaa saqmiguna waa xanuun markaa ku dhacay oo ruja buruhu ama ka baxay walaa nasabin walaa tacabna ma jiro maas kuma dhaco walaa saqamin xanuun walaa xasanin murug iyo muwalbahaar wuxuun kama walbahaaro oo adduunyada inta la joogo intaa miyaa la weyn intaa miyaa la weynaya ma xanuun baa la waay ma dhib iyo tacaabaa la waay ma saqam iyo xanuun xoogo fahmadaraadka weyn ma wax kaa murugiyaad weyn intaba xataa alham xataa murugta oo yuhamuhu qofka walbahaarinaysan allaha ka dhigeen ilaa kufira bihi min sayaatihi dunuubtiisa ilahay ku dhaafa subxaana wa tacaala addunyada waaba saasba mar yar haddaad yar farxsan tahay daqiiqada kadibna waxbaa ku taabanaya meel unbaa jirkaadi yaa yaad isyargeli oo murugkaa taabani marka walbahaarka iyo murugta adduunyada waa iska mustamir ilaa qofku uu janno galo oo uu ka yidhahdo alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan markaasuu badbaaday oo murug dambe un arkaynin xadaana qutayba bnu saciid waabubakr bn abi shayba kilaahuma can ibni cuyanata sufyaan walafdi liqutayba qaala xadaana sufyaan can ibni muxaysin muslim baabu kuu sheegi doona magaciisa oo faahfaahsan qaala shaykhin min quraysh waa oday reer qureysheeda can ibni muxaysin shaykhin min quraysh waa sheekh reer qureysheeda sheekh cilm alxadiid oo cilmu aljarxi waltacdiil markii lagu yidhaha sheekh wax weyn maase ma yaallo u fiirso haddii sheekh markii lagu dhaho waxaa weya magac weyn ugu baad ka dhigay oo waad ku farxaysaa sheekha cilmiga ku saabsan iyo madna waaba saduuqnimada laakiin markii sheekh lagu yidhaahdo fii cilmi rijaali wa cilmi alxadiid waxaa weeyaan waa darajo aad u hoosayso oo <clears throat> waxayba sigaysaaba xaggaa iyo jarxigay ku yar dhowaanaysaayo nabanacista lannahu jarxiguna maraatib buu leeyahay tacdiilkuna maraatib buu leeyahay shaykhi min qurayshin lidalika ibnu xibbaan raximah llah wuxuu leeyahay kitaab iqaad majru labada waale ducafaan waa leeyahay kitaabkii mxuu ahaa wuxuu yidhi markuu ninkan ka hadlaayey ibnu maxaysinkan oo cumar bin cabdiraxmaan la yirahda suu sheegi doona musanifka wuxuu yidhi yudi kaana yudi waa gafi jiray khdaabuu lahaa yudi xagga xifdigiisa ma aheen juusta ma aheen oo isqaankii iyo dabdigiisa ma aheen ayib alxaafid ibn xajar asaga wuxuu yidhahdaa saduuq saduuq buu yidhi saduuq iyo maqbuul iyo waa isku dhow yihiin idaa tuubic alla aqbali ayib samica muxamed binu qays buu maqlay binu makhramata yuxadiu can abi hurayrata qaal lama naزlat markay soo degtay man yacmal suwan yujza bih ah, qof allaala qofkii xumaan la yimaado waa laga abaalmarin xumaantiisii hortiisay taallaa waa la hordhigayaa aayaddaa markay timid balaqad waxay gaadhay aayaddaasi min almuslimiina muslimiinta waxay ka gaadheen mamlaqan heer shadiidan daran heer adag iyo meel adag bay ka taabatay aayaddaasi muslimiintii oo waxay dhaheen waxba laisku dayba mahayo miya wax kastood samayso waa lagu qaban faqaala rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi qaaribu ah, wax walba waa laqori sax weeyaan laakiin haddana idinkuna dhexdhexaad ku socda ifraad iyo tafriid u dhexeeya xadgudbina gaabina samaynna qaaribu wasadiduu wixiinana sawaabka ha waafaqo haba yaraada camalkaadae sawaabka ha waafaqo ah, ayuu kubaxsano ah, camala markii aayad fudal biciyad muxuu ku fasiray aswabuhu wa akhlashu buuri sawaabka waafaqow jidkii nabiga calayhi salaam iyo mutaabacada ha laga helo intaataas ilahay kuu barakeenay fa fii kulli maa yuusaab wax allaala wixii lagu asiiba bihi maaguba almuslimu qofka muslimka kafaaratun dembidhaaf ay u tahay xataa nakba turaanturada iyo huduntuulka yunkabuhaa la turaantureynayo la huduntuulini awi shawka xataa qodax yushaakuha lagu mudiy xataa ay mudayso ajir iyo dembidhaaf bay u tahaye isdojiye wey man yacmal sua yujza bihida waxaa garab socota umuuro badan baad garab socota camalkaadiiba saalixaha oo ilahay kuu barakeenayo man jaa bilxasanati falow cashru amhaaliha haddaad muqaarabo iyo sadaad la timaadoo lagu sii fiicnanayo adiga oo allaala wixii kugu dhaco dhibaato haddaad ku sawirto dembigaada lagu dhaafi intanaada socota qaala muslim muslim wuxuu yidhi abulxusein musanafka weeyaane musanifka weeye huwa cumar huwa ninkaa la soo sheegay ibnu muxaysin la yidhi muxaysinkaasi cumar ibnu cabdiraxmaan bnu muxaysin weeyaan min ahli makreer ba ku ahaa sheekh buu ahaa qala xadaana cubaydاllahi bn cumar alqawaariri qala xadaana yaziid bn zurci qala xadaana xajaaj الصwaaf qala xadaanii abu zubayr moxamed bn muslim bn tadrus اlmaki qaal xadaana jaabir bn cabdilah camr bn xaraam sulami radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam nabigu dakhala calaa ummi saa'ib islaan umu saa'ib layirahdo nabigu u galay booqday aw umu musayib baa la dhahaa shaki faqaala nabigu wuxuu yidhi maa maxaa kugu dhacay yaa umma saa'ib umma saa'ibay ow yaa umma almusayabin ummusayibay maxaa tusafzifiin la geriidaysaa gariir baa ka muuqda qan haysa gabadhu waaba gariiraysaa waa kuse maxaa kugu dhacay qaalad waxay tii alxumma qan iga gariirinaysa rasuul allow laa baaraka allaahu fiiha ilahay ma barakeeye qandhadii bay caydayba waa ku tuurtay habaarta ilahay ma barakeeye waa qandhayta waxaa iga kaar wey faqaala nabigu wuxuu yidhi laa tasubi alxuma qandhadaha cayn qandhadan minallahi bay ka timid ilaahay baa xaggiisa ku gartay ha caayan qandhada wax ka sheegin ah, lama ogolo ah, wixii ilaahay maqaadiirtiisa iyo qadarkii iyo wixii kuu dhacay inaad cayado wax ka sheegto abaartii iyo qoraxdii baa kulul iyo waxyaalahaas wax ka sheegto cayado ma bannaan laa tasubu dahar waa ka soo mar laa tasub bilxuma qandhadana ha caayin waa qadar alleh fa inaha tudhibu waxay tagsiisaa khadaaya bani aadam bini aadamka dembigiisii tagsiisaa kamaa sida yudhibu lkiiru buufinka uu tagsiiyo khabat alxadiidi birta waxyaalaha qashinka ee saaran daxalka bisha saaran ee daxalaysatay markii buufinka intii la geliyo ay birtii intay si fiican u kululaato buufin lagu sii buufiyo waxaa boodaya wax allaal wixii daxal ahaa iyo wax allaal wixii qashin ahaaba baxaayo ruujimaaha xaddaana cubaydullah bnu cumar alqawaariidi qaala xaddaana yaxya bnu saciidin wabishir bnu mufadal qaala xaddaana cimraan abu bakrin aha xaddaana caطaa bn abi rabax qaala lii ibnu cabaas cabdulahi ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi alaa uriika maan kutuso cadow miyaanan kutusaynin imra'atan haweenay islaam min ahlijanna ahlujannaa islaam nool oo dadka dhex socoto haddana ahlujannaa ma ku tusaa qultu balaa haay tus wax badanay saxaabada ogaayeen bay taabiciinta ogeen marka maalinba waxbaa loo sheegay qultu bala qaala wuxuu yidhi haadihi almar'atu sawda islaantaa madow ma aragtaa waa u ishaarayaa haa atat inabiya nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam qaalad waxayna ku tiri inii usrac nabi allo waa laillegdaa waan suuxaa suuxdin bay qabtaayo markaas intay rafato rafato calaluu ka tagayaano cawradeedii faydmaysaa waxay tiri waa laillegdaa wabaa illegda waan suuxaa wa inii atakashafu waan faydmaada cawradeedaa faydanta fadcu llaha lii ilaahay ii bari labadaba inuu iga marka labadaba codsanaysaa cudurkaba in laga qaado saynan dee uba suuxinba qaal nabiga calayh salaam baa wuxuu ku yidhi in haddaad rabto sabirti waa sabraysaa suuxdinta waad ku sabri walaki waxaad leedahay aljannatu janno maalmahan adduunkada joogta yar unbaad sabri jannana lagu damaano qaado o ahlujanna tahay wainshiti haddii aad rabtase dacwatullah ilaahay baan kuu barya an yucaafiika inuu ku caafiyo adiga nasiibkaa marka ilahay baan kuu baryay cudurka ilahay inuu kaa qaado waan lagaa qaadi jannase damaano kuma hayno qaalad waxay tihi asbiruu waan sabraya jannada la weyn saxaabada nabiga calayh salaam xanuunkan iyo dhibaatadan iyo waxan iyo dadka wax walbaba ay u tagaayaan ee laga yaaba inayna u gaaloobaan xanuun dartiis oo saaxiroole iyo falafallow iyo khuraafi iyo jin iyo jaan intay u galaan ayba ku gaaloobaan laga yaabo saxaabada nabiga calayh salaam jannay ku raasan jireen asbiru xanuunkan iyo suxuudinta ha ahayo waan ku sabri saan janno u galo waa yahay baa layidhi qaalad waxay tidhi fa innii atakashafuse nabi allah waxaan ilaahay iga baridaa waan faydmaayo cawradayda faydmayso qof suuxay waad garane ee fadcullaah ilaahay ii bari allah atakashafa inaanan faydmin suxuunta ay u dhacda laakiin xagga cawrada ilahay inuu asturo isma oga qofki fadaca allah ilahay buu u baryey markii dambe way suuxi maryaheedana ma dhaqaaqayaan cawradeedii ma feydmayso ducada nabiga fiiri alay slam hada min calaamaati nubuwa nacam mucjizat rasuul wey calayhi salaatu wasalaam afkaba hadduu kala qaaduceeyo waa la aqbalaya sala allahu alayh waalih wasalam xagga allah laga ayiday oo min allahi baa laga tasdiidiyo o laga toosinayaa wamaa yandiqu can ilhawa sala allahu alayh waalih wasalam in huwa ila waxyun yuuxa baabu taxriimi ulmi dulmiga xaaraannimadiisa cumuumka adulm ama ha yaraado ama ha weynaado ama naf ha ku saabsanaado ama cirdi ama maal wuxuu ahaadaba ama xataa dad kale oo qofka uu ku ta'afuri dulmigu xaaraan wey xadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan bn bahraan adaarami qaal xadaana marwan yacni bn muxamed adimishqi qal xadaanii saciid bin cabdilcaziiz can rabiica bn yaziid can abi idriis alkhawlaani caayidullahi baa la dhaha can abi dar alkhifaari juda bn junaada can nabiy sala allah aleh wasalam fii ma yarawaa wuxuu nabiga ka wariyey can ilaahi tabaaraka wa tacala ilahay uu ka wariyey waa xadiiu ilaahi xadiiulqudsi baa la dhahaa annahu qaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanah yaa cibaadii ilahay baa hadlaya subxana wa tacaala yaa cibaadii addoommahaygiyow inii xaramtu dulma dulmiga waan xarimay calaa nafsi naftayda waa ka nasahan yahay subxaana waan iska xarimay wajacaltu waxaana ka yeelay baynakum dhexdiinna muxaraman mid la xarimay ah, haisdulminina ee falaa tadaalamu haisdulminina dulmiga mamnuuc weeyaan lama ogolo yaa cibaadii addoommahaygiiyow kullukum dhammaantiin daalun baatiin kuwa baadiyaysan ilaa man hadaytuu qofkaan hanuuniye mooyeene fastahduuni iga hanuun dalba ahdikum ayna hanuuniye hidaayada ilahay baa iskale subxana wa tacaala yahdi illaahu linuurihi man yashaa ilahay qofkuu rabuu hanuuninaya subxaana wa tacaala waman yuriid an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam fastahduunii marka hidaayada ilahay weydiiye walidaalikeena salaad asixaynin adoon ilaahay hidaayo weydiisanin ilah hanuun adoon dhihin salaad kaama asixayso bidliil ihdina siraad almustaqiim suurat alfaatixa ruknu min arkaani salaad waay marka hidaayadu waa waxa ugu muhiimsana qofka la siiyo wey hanuun iweydiista waa inaa hanuunine ihdina siraad almustaqiim markaad leedahay afka ka leedahay qalbigu xaadir ha ahaado rabbi xaggiisa ha u jeedo kullukum dhammaantiya cibaadiya addoommahaygiyo cubuudiya waa idaafada tashriif wey addoomihiisa khaaskaa weeyaan mukhlasiinta kullukum dhammaantiin jaayicun baatiin kuwa gaajaysan ilaa man acamtuu qofkaan quudiya mooyeene dhilkan asagaa iskale dhulkan asagaa iskale ilaahay roobka asagaa daasiya dhulkaasa wax ka allahuma kfir lii dambii waftax lii waftax lii abaaba abaaba fadlika marka ya allahuma in asalka min fadlikana way jirta ayadana ilaahay fadligaadaa ku weydiisanaynaa marka iweydiista buu ilaha ilahay subxaana fadligayga iweydiista irsaaqad iyo waxaasoo dhan gacantayda ku jirtaay hadduu ilaahay kuu diido albaabaa kaa soo xeelo intaad caawo o dhan socoto maantaoo dhan socoto cagamurux kugu dhaco yaadan shilin keenayni ilahay hadduu albaabaa kaa xidho ilahay baa fura oo rasaaqa subxaanah yaa cibaadii addoommahayga kullukum dhammaantiin caarin waad qaaqaawantiin ilaa man kasawta qofkaan aradbixiyo mooyeene fastaksuuni iga aradbaxdalba aksukum waa ina aradbixine yaa cibaadii addoommahayga inakum idinku tuqdi'uuna waad gaftaan bileyli wanahaar habeen iyo maalinba dembi baad dhex dabaalanaysaan ood ku dhacdaan macsuumatihiina waa dambaabaysaan wa ana akfiru dunuuba dunuubtaan dhaafaa jamiican dhammaan fastakfiruuna iga dambi dhaaf dalba akfir lakum aan idiin dhaafe fiir alla raxmadiisa subxaanah iyo addoommihii si ugu ranyahay dambidhaaf i weydiista waa iniin dhaafayaaye saasuu leehay markaad ilah rabbi kfirlii ilah ii dambi dhafaatiraa inta dambi gasho ilahay baa kula hadlay addoonkayga wuxuu ugu dambaabay wuxuuna ogaaday rabbaan anagan u dhaafo inuusan jirin waan u dhaafay marka baa lagu dhaafaya wainii laqafaarun liman taab ayuu ilahay leehay nacam yaa cibaadee addoommahayga inakum idinku lan tabluquu ma gaari kartaan daryariga dhibkayga fataddarruuni ay dhibtaan walan tabluquu ma gaari kartaan nafcii nafcigayga cibaado iyo waxbaa daacaan la imaana ilahay baa nafci waxba ima talayso fatanficuuna ad anfacnaan qofkii wax sameeya asaguma naftiisa u sameeyey yaa cibaadee addoommahayga low anna awalakum kiina hore iyo waakhirakum kiini dambe nebi aadam ka soo bilowi midka ugu dambeeya qiyaamaha buunka marka la afuufaya dhasha intaas haddii laisku aruuriyo wa insakum insigiin iyo wa jinnakum jinnigiinna thaqalayn baa laisku dhahaa kaanuu hadday wada noqdaan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum ninka ugu qalbigiisa ugu taqisan ilaa ataqwa hahuna baa layidhi xadiidka nabige kaanuu hadday ahaadaan calaa atqaa qalbin qalbiga ugu atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum mudaafile gadaal baa loo akhriyaa baa lihi way farbatay u dheeraaday nin idinkaynagamida qalbigiisa midka ugu taqisan hadduu noqdo maa zaada dalika taqwadaasi ma ziyaadinayso fii mulki aniga mulkigayga shay waxba uma ziyaadinayso ilahay mulkiisa waxba ku dari mayno ma nusqaamayo mulkiga ilaahay ziyaadana adiga uma keeni kartid oo marka horeba dhammaystirraaba tabar ilahay waxugu tartana ma melihin yaa cibaadii low anna awalakum kiina ugu horreeyey wa aakhirakum kaa ugu dambeeya wa insakum insigiina wa jinnakum jinnigiina kaanuu hadday wada noqdaan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin qof ama nin qalbigii midka ugu faajirsan gaalo kufaarahoo mujrimiin haddaa wada noqota maa naqasa daalika ijraamka iyo kufrigaasi min mulki kama nusqaaminaya shayan waba <clears throat> waxba kama nusqaaminayo dambigiisa idinkunba inuu khaas yahay maalin ugu talagalayna way jirtaa yaa cibaadiya addoommahayga low anna awalakum kiina hori wa aakhirakum ka ugu dambeeya wainsakum insigiin wajinnakum jinnigiina hadday dhammaantood qaamuu wa istubaan fii saciidin waaxidin meel bannaan hadday istubaan oo tuurtaan fasa'aluuna ay weydiistaan oo qof walba uu yidhahdo waxaasaan rabaa ilaahu isii oo faacdaytu aan siiyo kula insaanin qof walba masalata wuxuu i weydiistay aan siiyo maa naqasa daalika siismada faraha badanan bixiyey ma nusqaaminayo min maa cindii agteeda wixii yaallo kuruus iyo khazaa'in iyo khayraad iyo barakaada ilaa kamaa yanqusu lmikhyadu irbad say u nusqaaminsa mooyaane idaa udkila baxra badda markii la geliyo bal irbad bad la geliyo ka soo raaci wax ka soo raaci male sidaasoo kalea wax kasta oon bixiyo milkigay waxba kama nusqaamayo ilahi subxaana watacaala maalintii adduunka u abuuray ilaa maalinta u dambaysa wuxuu bixinayay waxba kaba niftaan haddana saxaau leyli wanahaar habeenii maalinba ilahay nicmadiisa waa shubaya roobkii baa di'i oo hawadii baa socota oo dhulkii baa ka soo baxaya oo badihii iyo webiyaashii baa qulqulaya oo geedii baa midaynaya oo xoolihii baa dararaya nicamta faraha badan ee dhul iyo cirba ka socotaan waxba ilahay kama nusqaamin isagaana kielaya qof kaloo sheegan kara ma laha yaa cibaadiya addoommahaygow inamaa hiya acmaalukum inamaa hiya qisada waxaa weeye damiiru shaniga waxay dhaha dumaana fi hani shanigu wuxuu noqdaa qiso hadduu mudakar yahayna wuxuu noqdaa shani buu noqdaa inamaa hiya acmaalukum qisadu waxaa weeye acmaalukum acmaashiinni mubtadaad ka dhigi uxsiiha jumladaasa khabarkii bay noqonaysaa acmaalukum acmaashiinni uxsiihaa adbatuhaa waaxfaduhaa waan inii dabdino waan inii xifdinayaa camalkiinni bikitaabati kataba alxaafidiin malaa'igta qoraysa oo wax walbaba qoraysa ilaahayna subxaana wa tacaala waa ogyahay wax walba lakum idinkaa inii xifdin waxaad samaysaan oo camal ah uma uufiikum iyaaha waa ina siinayaa ayadoo waafi oo muwafar ahoo waxba ka maqnin iyaha ayada yaa farta inaga gelinaya markaasa waxay dhahay ma lihada alkitaab laa yuqaadiru sahiirata walaa kabiira kitaabkan aan wax yar iyo wax weyn midna ka tegayn waa maxay markii loo dhiibo la yar iqra kitaaba wixii dhan waa inii oofinaya faman wajada ninkii helow kitaabkiisii loo qorayey khayra khayr ninkii ka dhaxeela falyaxmidillah ilaahay towfiiqdii wayaan ilaahay ku xamdiyo alxamdulilah adhaho waman wajada ninkii hela hayra dalika waxaan khayr ahayn waa share falaa yaluumanna yuuna dagaalin ilaa nafsahu naftiisa amaaratu bisuugiheed naftiisuna dagaalo xumaanta amraysay iyo shaydaanka idaba ordaysay meel kale yuuna canaan iyo oohin kula dhicin qaala saciid kaana abu idriis alkhawlaani caa'idullaahi alkhawlaani wuxuu ahaan jiray idaa xadaa bihada alxadii xadiidkan markuu sheego jaraa waa fadhiisan jiray calaa rugbatayhi labada low labada low buu ku fadhiisan jiray xadiidkan akhrinaaya waa xadiidu qudsiga ilaah yaa cibaadii yaa cibaadii yaa cibaadii uu leeyahay khushuuc iyo dareen bay ku reebi jirtay waxa uu ma yatadamanu hada alxadiid alqudsiy istishcaar iyo dareen uu dareemaayo iyo axadka axadka waxaa ku hadlaya kelimaadkan allah iyo cadamadiisa asagana iyo jalaalkiisa asagoo dareemaya labada low buu ku fadhiisan jiray radia allahu canhu wa ardaah abu idriis alkhawlaan waa waxaa weeyaa saamaynta salafulumma ay ku lahayd qur'aanka iyo sunnada saamaynta ay ku lahayd ee isbeddelka ay ku samayn jirtay innaguse waxaa weeyaan nasal allah asalaama alcaafiya ah, qaswat lqalbi qalbi angegan ah, waa naqaana si loo qoslo laakiin si loo ooyo ama loo ilmeeyo ama loo murgo waan ugu yar tahay xadaanii abu bakr bn isxaaq qaal xadaana abu musr xadaana saciid bn cabdilcaziiz bihada isnaadi hayr ana marwan atamuhuma xadiian riwaayatu marwan baa ka taamsan taabacaan adiiku fiihi waxba ma soo ishaarayn qaala abu isxaaq wuxuu yidhi xadaana bi hada alxadiid alxasan lxuseyn baa noo waray ibna bishrin ahaa wa maxamed binu yaxya qaaluu waxay dhi xadaana abu misr fadakaruu alxadiida biduurihi xadiidkaa soo marrayo xadiid qudsiga ahaa ibrahim ninka la dhihi jiray bnu sufyaan naysaburigii tilmiidi muslim ahaa abu isxaaq qaala xadaana isxaaq bn ibrahim wa muxamed bn muhana alcanasi abu muusa kilaahumaa can cabdisamad bn cabdilwariثi qaala xadaana hamaam ibnu yaxya qaala xadaana qataada bnu dicama saduusi can abi qilaabat aljarmi cabdulahi bn zayd an abi asma raxbi can abi dari اlhifaari radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اllah alيه wasalam <coughs> nabigu wuxuu yidhi <coughs> fii ma yarwiihi can rabbihi wuxuu ilaahay ka warinaayo tabaaraka wa tacaala xadiiqudsi weeyaan oo xadiidka nabowiga iyo qur-aanka udhexeeya labada dhinac buu alaaqo kale leeyahay inii xaramtu calaa nafsi ulma naftay ulmi waan ka xarimay wacalaa cibaadii addoomahaygana waan ka xarimay falaa tadaalamuu warahis dulminina dulmiga wuxuu keenaya waad arki doontaa qofki inuu daalo dee ku dhici doonta waad arki doontaa xadiiث muflis wasaaqa alxadiiثa binaxwihi waxadiiث abi idriis اladii dakarnahu atamu min hada abu idriis alkhawlaan xadiikiisa ka taamsan midkan qala xadaثna cabduلlah bn maslamةa bn qacnab qala xadaثna daawuud yacni bn qays can cubaydillahi bni miqsam can jaabir bni cabdillahi ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal itaquu dulma dulmiga ka gaashaanta ka dhowrsagoo ka fogaada faina dulma dulmigu dulumaatun waa mugdiyaal yowma alqiyama maalinta qiyaama maalinta qiyaamae muminiintu midig iyo hortoodaba nuurka uu socdo dadkii daalimiinta ah ee dulmiga ku jiri jiray shirkiga u weyn iyo dulmiga bini aadamka nafta la dulmi waxoo dhan dulumaad iyo mugdiyaal bay ku jiraan maalinta qiyaamo wataquu shuxa bakaylnimada iska ilaaliya taa wuxuu weeyaan inta bakaylnimo in qofka xoolihiisa reebto dadka kalena uu yidha war xoolihiina iska bixinina kan waalba siinina kan miskiinma ilaa akhira ku hayso taquu shuxa bakaylnimada iska ilaaliya fa shuxa shuxiga bakaylnimadu ahlaka waxay halaagtay man kaana qablakum dadkii inaga horreeyey halaagtay sida waxaa ka soo horjeeda oo qofkii shuxiga laga qaado uu muflix u yahay waman yuuqa shuxa nafsi faulaika muflixuun kii shuxi ku jirase soo maaha ahlaka man kaana qablakum way halaagaysaa xamalahum waxay ku xumbaartay alaa an safakuu dimaa'ahum inay dhiiggooda daadiyaan wastaxalluu maxaarimahum xaaraamtoodina ay xalaashadaan qofka shuxixnimada xoolo jeceelka halaaca waxay keenaysaa qofka in xoolo loo dilo Ah, oo maal loo daadiyo maal loo dhaco oo dhiig loo daadiyo oo cirdi loo qarariyo waxaasoo dhan maxaa ka dambeeya wax quurxumada iyo xoolo jaceylka iyo tanaafuska adduunyada iyo qofkan inuu rabo qofka inuu dhaafiyo suu meeshiisa ugu fadhiisto xadaanii moxamed bn xaati xadaana shabaaba bn sawaar qaala xadaana cabdilcaziiz almaajishuun can cabdillahi bni diinaar can ibni cumar cabdullahi bn cumar qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ina dulma dulmigu dulumaatun mugdiya hal mugdime waa mugdiyaal yowma alqiyaama qabriga qiyaamada waa lagu mugdiyoobi xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leyth bnu sacdin can cuqayl cuqayl bni khaalid bn caqiil can الzuhriy mxamed can salim bn cabdillahi can abi cabdullahi bni cumar alcadawi ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal almuslimu muslimka xaqiiqada ee dhabta ah akhulmuslimi muslimka kale walaalkii wey hadduu walaalkii yahay marka laa yadlimuhu inuu dulmiyo lama banaano laa yadlimuhu nafyi baa laga cabiray nahyi baana loola jeedaa wahuwa ablaqu min anahyi ma suuragal maaha walaalkaa muslimka ee walaalka ahaa isagoo muslimaho walaalkaa inaad dulmiso suuragal ma aha laa yadlimuhu waa la anfiyey ma dulmiyo walaa yuslimuhu cadow oo ma dhiibo <clears throat> intuu jaajuus iyo wax ka daba kiciyo nin muslimahoo muwaxid oo tukanayo salaaddii safka kula jira cadow ooma gacan geliyo man kaana fii xaajati akhiihi walaalkii xaajadiisa qofka u istaaga kaana allahu ilaahay baa noqonaya fii xaajatii xaajadiisii iskugu xarxiraya oo umurihiisao dhanna sahlan musaahalad yuu ga dhigaya adiga xaajadaada iyo tabartaada iyo wtirtirtaada way yartahay intaa qof wax u tari karta way yarta ta ilaahay ka warra marka ilahay wuxuu kuu galay ka warra marka waxaad ku heshay taada yarteeda waxaad ku heshay wax ka weyn baad ku heshay nicmada ilaahay subxaana wa tacaala iyo inuu ilaahay danahaasi ku hagaajiyo <clears throat> wallahu fii cawni cabdi oo kale wey maa kaana cabdu fii cawni akhiihi waman faraja can muslimin qof muslima qofkii ka fayda kurbatan kurba iyo murug ku taagan ayuu ka fayday dhaqaaluu kaga fayday af iyo uh, hadal uu shafeecaduu kaga fayday wejigiisa ou maaragtay iyo jahhiisa ou oga fayday warqaduu u qoray qallo uga fayday waxyaalo badan baad muslimka ku anfici kartaaye kurba qof haysata oo laga faydo faraja allaahu canhu ilahay wuxuu ka faydaa bihaaf kurbadaa uu fayday sababteed kurbatan kurba min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama kurbooyinkeedii hawligeeda ayuu ilahay kaga faydaa subxana wa tacala oo maalinta ugu kurba badan tahay inta maalin ah yowma alqiyama ugu kurba badan oo ugu dhib badan oo ugu xanuun badan ah, waa xaaqa waa qaalica qalbigay garaacaysa walbahaariya murugta dhugdhugta wadnaha waman satara musliman qofkii muslim astura xoogow dhib iyo ceebtiisa iska astura satarahu llahu ilahay baa u asturaya malqiyama maalinta qiyaama ilahay baa asturaya maalinta qiyaama ah, qof muslima qofkii astura oo ceebtiisa iskaga waqariyaba ah, waa goorma hadduu waxa uu samaynayo ee loo ku dhexdhacayo wax biniaadam iyo dad dhib ku hayo uunan ahayn hadduu laakiin dhibaato dad ku hayo oo khatar ku hayo oo khalkhal iyo wax ku hayo markaa dee awliyaa ulumuur iyo qofkii markaasi qaban kara loo sheego oo la dhaho qofkaasaa waxaasu ku dhex jiraa iyaduna hadduu wixii hadda faraha kula jiro waa laga qabani waxaa kale oo soo galaya satriga ahlulmuru'aat iyo ahlulhayaat dadka khiyaarta ah in xumaan iyo dhibaato badan aan looga baranin xogow maalintuu yar simirraxoodo yaan la buunbuuninna ha layska asturo satarahu llahu qofkii saa yeela ilahay baa asturaya malqyaa maalinta qiyaama <clears throat> qaala xaddaana qutayba bnu saciid cali bnu xajr qaala waxay dhi xaddaana ismaaciil wbnu jacfar can alcalaa'i bni cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay alih wasalam qaala wuxuu yidhi atadruuna ma ogtihiin malmuflisu qofka muflis leela ma taqaanaan su'aal waa duruqdii xakiimadeeda nabiga calayh salaam usluubkii tacliimiga ee xakiimkaa wey su'aal buu ka horreysay wuxuu rabo inuu sheego si dadku ay u wada baraarugaan oo indhaa loo kala qaado haddaa ardada su-aal dhex dhigto markaaba waa la wada kacaya atadruuna ma almuflis muflis qofka caydha la yirahdo ma taqaanaan qaaluu waxay dhaheen almuflisu muflis fiinaa dhexdoonana man qof baan u naqaana laa dirhama shilin aan haysanin fida lahu asaga walaa mataac alaab iyo gurigana u sharaxnayn kaasaa muflis u naqaanaa faqaala calayh salaam wuxuu yidhi ina almuflisa mufliska xaqiiqiga ah kaa aad tidhaahdeen waa muflis muflisnimadiisu waa muddo yare oo mucayana inuu faqiirnimadiisaas qarinimo ka dambaysa waa dhici karta haddii kale adduunkiibuuba ka tagayayo aakhare inuu aadaa laga yaaba oo ka barraysto <clears throat> ee ina almuflisa mufliska xaqiiqigaa min ummati ummaddeeda yaatii yowma alqiyaama maalinta qiyaamu imaan bisalaatin salaad buu la imaan wa siyaamin soomna waa la imaan wa zakaatin zakaran waa la imaan intaba waa la aqbalay intaba waa la aqbalay oo maqbuul wey haddana wayaati wuxuu la imaanayaa howlihii intaas fiicnaa qiimaha badnaa wuxuu ku garab wadaa oo la imaan qad shatama haadaa kan wuucaayey carabkiisii baa laga badbaadin waqadafa haadaa kanna wuuba qadfoo zinubu ku sheegay wa akala maala haadaa kan xoolihiisiibuu cunay sir iyo caab wuxuu ku cunaba xoolihii qofka iyo dadka xoolahoodiibuu cunay wasafaka wuxuu badbaadiyey gacanqaab dama haadaa dhiiggiisii waa daadiyey wadaraba haada waaba garaacay oo dhiiggayuu ka imaanina waa garaacay intaasna waa la yimid waa laba kurjadooba isgarab socota wey dhinaca markaad fiirsa ninkan wuxuu soo shaqaystay camal fiicana dhinacanna wuxuu ahaa nin ummadii o dhan dhameeya oo maray fa yucdaa waxaa la siin haadaa midkan isaga ahe waxyeelayo taagan min xasanaatii salaadiisii xasanaadkiisii wahaadaa midkanna min xasanaatii soonkiisii wahaadaa kana min xajihi zakaatihi acmaashiisii baa dadka loo qaybin haystay ila maalintaasi waa laisqabsanayaa qof walba qofkii dulmiyey intaasoo khalaa'iqah yuu ka soo dhex saari ka fakan maayo fain fariyad hadday dhammaato xasanaatuhu xasanaadkiisa hadday dhammaato eber buu soo istaagay wxooda laga qaaday dadkiina weli safay ku jiraan qabla an yuqba intaan la wada gudin la dhammaynin maa calayhi wxuu korkiisa ahaa aan maarata laga qaadanin ukhida qabla an yuqdaa intaan la gudin maa calayhi wixii lagu lahaa oo eed ahoo loo haystay intayna dhammaanin hadduu camalkii xasanaadka ka dhammaado ukhida min khabaayaahum ayagii baa dembigooda laga soo qaaday fadurixat calayhi korka laga saarayo uma durixa fi naari naarta lagu tuuraya xadiis in badan aan maqallo wey laakiin haddana afki waa duleelaa waa qulqulaya waxaanu waan sheegayna mar walba salaadeenni iyo cibaadadeenna iyo daacadeenna dadkaan hadsiinayna marka aad in laisku ilaaliyo weeyaanoo qofku marka uu wax sheegaayo naftiisa inuu u turo intuuna qof kale u turin naftiisa inuu qofka u turo oo salaaddiisi iyo cibaadadiisi inay ka go'an tahay tacabkiisii inuu qofka ogaado oo qalbigiisa uu soo xaadiriyo yaa fiican miyay qaar baa waxay dhaheen miyayna noqonaynin walaa taziru waasiratu wisra ukasoo ilahay ma dhihin qof naf dembowda naf kale dembigeeda lama saaro dadkan dembiga laga soo qaadayo korka laga saaray maxay tahay dembigiisii mabay ahee waa dembigiisi dembiga isaga uu galay way waxa loo haysto oo loo dabagelayo waxaas wey waxa loo dabagelaya loo haysto ee lama dulminin qala xaddaثna yaxya bn ayub qutayba bnu xajar qaluu xadaثna ismaaciil yacnuuna ibnu jacfar can alcalaa bn cabdiraxman can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qaal latuwadunna oo latu'adunna wallaahi tu'aduna waxaa lagudi doonaa la gudi doonaa alxuquuqa xuquuqdii ilaa ahliha dadkeedii ahelkeedii baa xuquuqda loo gudi doonaa qof walba iyo xaqiisa waa la siin doonaa wey yowmalqiyaama maalinta qiyaamo xataa yuqaada lishaati aljalxaa neefkii rida ahaa ee aljalxaa senyada ahaa waxaa loo qisaasi min ashaati alqarna ridii geeska laheedee geeska ku dhufatay oo rida aan geesaha lahayn mar walba waxaa weeya midda geesaha le baa ku dhufanaysa maadeeda may ku haynaysaa waa lagu dhufanaya waxa isku difaacdana ma hayso qiyaamaa markii la gaaro waa lasoo soo kulminaa waydan wuxuushu xushirat wax alla wixii nafla ahaa oo dhan iyo xooli iyo xayawaan iyo duurjoog dhan waa la keenaya qiyaamaha laiskugu keeni kadib baa carro iyo turaab noqdaa laleeyahay intaa ka hor marka ilaahay cadligiisa iyo cadaaladiisa meesha ay gaadhay haayada iyo qimada ay gaadhay xoolihii iska aan takliifba lahayn ayaa laisku qisaasayaa marka eh, ah, eh, eh, muxuu ahaa arrintaasna qisaasta qisaasu takliif maahee waa min baabi qiyaas almuqaabala saasuu leeyahay alimaamu nawowi raximahullah yani qofka ridan soo kuma dhufan ahaadna waa lagu dhufan khalaas wasu dhammaatay maxaad u malaynaysaa marka dadkii mukallafka ahaa ee axkaam iyo takaaliif sharciga dee dusha laga saaray diin la soo gaarsiiyey ee dulmi la yimid ka warran maalintaa baahida loo qabase mataqaanaa camal saalixa yaa kuu kordhiya mooyaane yaa kaa qaada wax meesha yaalla ma laga fikiri ma laha maca dalika dad baa laga daldalinaya xadaana maxamed bn cabdillaahi bnu numayr walidaalika qaar salafka dhihi jireen markii la hebel baa kaa sheegay hebel baa kaa sheegay waxay dhihi jireen tilka saxaa'ifa acmaalihi waa warqaddii camalkiisii weeyaane ama wuxuu rabaa gashado محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية الوضاح قال حدثنا يزيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول yumli wuxuu u kaadiyaa u sugaa lilaalimi aalimka iska nicmaysa isagoo daalim ah oo ummaddii dulminaya iyo haddana barwaaqi iyo baraara ku noolaan waa u kaadin ilaahay faidaa akhadahu markuusa qabto lam yuflitu ma sii daayo markii la qabtase ilaahay ka fakan umahayo waa la qabanayaa akhda casiizi muqtadir uma qara'a wuxuu akhriyey nabigu calayh salaam qowluhu tacaala wakadalika ahdu rabbika ida akhada alqura qabashadiisa ilahay waa saas markuu magaalooyo dadkeeda qabto wahiya daalimatu iyadoo daalimaha qaryadu ina akhdahu qabashada alle aliimu wey mid xanuujiya xanuun badan shadiidun daran baabu nasri alakhi daaliman oo madluuman walaalka in loo gargaaro hadduu gardaran yahay iyo haddii la gardaran yahayba ah, ayagu saasay u qaateen jaahiliyadii hore saasay ahaan jireen walaalka hadduu gardaran yahay oo asaga uu gardaran yahay burkeed la garab istaagay waa difaaci haddii laga gardaran yahay kadalika sidaasay u qaateen sharcigu lafdigii laftirkiisa wuu isticmaalay laakiin manihii baa la saxay macnihii baa la saxay ayaguse waxaa weeyaan maxaa weye xumya sanba xumya sanba way ku garab istaagi jireen laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa maa qala burhaan wuxuu dhahaaba waa xujo way garab boodayaan xadaana axmed bin cabdillahi bin yuunus xadaana zuhayr qaal xadaana zuhayr bn mucaawiyat aljucfigi weeyaan qaal xadaana abu zubayr moxamed can jaabir qaal iktatala ghulaamaan laba wiil baa dagaalamay oo saxaabadii ka mida hulaamun min almuhaajiriin mid muhaajiriinta ka mid iyo hulaamun wiil min alansaari ansaarah waa bini aadam oo isqoomayaan waa isqoomeen mid baana xoogo muhaajirkaana gacanqaad ka bilaabay fanaada almuhaajiru muhaajirkii baa dhawaaqay aw ilmuhaajiruun ayaa dhawaaqay wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin labadooda haddi wax isgaarsiiyeen nin walba wuxuu u habarwacday dadkiis iyo tolkiis war muhaajiriinayay buu yidhi wanaada ansaariyu ansaarigan waa dhawaaqo wuxuu yii alal ansaar ansaaray fakharaja rasuulu lahi sala allah alay wasalam markuu maqlay habarwacadkan saxaabadii nabiga alai salam muhaajiriin ansaar qiimaha badnaa waran loo fadhiininoo habarwacad iyo qabyaalada markuu nabiga maqlay waa soo baxay faqaala wuxuu yii maa haada waa maa waxaan maqlayo dacwa ahliiljaahiliya soo maaha soo jaahiliyada dhawaaqoodii iyo habarwacadkoodii iyo qayladoodii maaha iyo qabiilusheegadisku sheegadkoodii qaalo waxay dhan laa yaa rasuul allah rasuul allah waxa weye masiihe ina khulaamayn laba wiil baa ikhtitalaa dagaalamay fakasaca axaduha midkood baa haraatiyey alakra midka kale midba midka kale dabada ka haraatiyey kascigu waa darbu rijli fii dubur wey gadaasha oo qofka laga haraatiyo ama gacanta lagu dhufto nin baa nin gadaal ka haraatiyey muhaajiriga u haraatiyey qaala marka wuxuu yidhi nabigu falaabaas dhibka hadduu intaaba sii gaarsiisinano sii weynan dhib ma lehee walyunsur ha u gargaaro alrajulu minku akhaahu walaalkiis naaliman hadduu gardaran yahay oo war joog ha dhaho daalimka waxaa lagu gargaari joog baa la dhihi ow madluuma haddii laga gardaaran yahayna garab istaago ka difaac waxaa dulminhaya in kaana daaliman hadduu daalim yahay falyanha ha ka reebo wakaa gargaarkiisii in laga reebo oo dhan war waxan waa khalad war waad khaldan tahay ayaa asaga waxtar u ah inaad tidhahdo hebel garab u noqo iska difaaco ka aamuso waxba umaara tarin ka joog dheh fainahu lahu nasrun arrinkaasi nasri iyo gargaar bay u tahay ad u gargaartay wain kaana madluuman hadduu yahay mid laga gardaran yahay falyansuru u gargaaro wardaaya dheh ka qaba oo ka reeb xadaana abubakr bn abi shayba wazuhayr bn xarbi axmed bn cabdatabiy waibn abi cumara wlafd ibn abi shayba qaala ibn cabd abarana waqaala aakharuun xadaana sufyaan ibnu cuyaynata qaal samica camar baa maqlay camar jaabir bn cabdilaahi buu maqlay camar ah. bnu dinaar baa waxu maqlay jaabir bn cabdilah oo yaquulu leh kunaa waxaan ahayn maca nabiyi nabiga maciisa calayh salaam fii kazaatin duulaan yaa nabiga la soconnay fakasaca rajulu nin min almuhaajiriina ka mid aha wuxuu gadaal ka haraatiyey rajulan nin min alansaari nin ansaareeda faqaalameel biyaa laisku yar qooqoomay faqaala alansaariyu kii ansaariga baa wuxuu yidhi yaa lalansaar waryaa ansaareheey buu yidhi wa qaala almuhaajiriin wuxuu yidhi isaguna yaa lalmuhaajiriin waryaa muhaajiriin ey waa raggii jihaadka ku jiray ee gaalada ku wajahnaa shaydaanka dhexdooda buu boor ka kiciyey oo isku diri rabaa nabigu baase ku jiro calayhi salaatu wasalaam markaaba waa la afjari rasuulkaba hadduu nool yahay faqaala rasuululah nabiga alay salaam baa wuxuu yidhi maa baalu dacwaljaahiliya dib waxaa lagu celiyey islaamnimadii ka hor jaahiliyadii iyo islaamnimada ka hor gaalnimadii lagu jiray dacwadeediiy dhawaaqeedii habarwacadkeedii waa maxay aan maqlaayo qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah kasaca rajulu min almuhaajiriina wuxuu halaajiyey rajula nin min alansaari reer ansaareedahoo markaasay saa iskuu dhawaaqeen faqaala nabi wuxuu yidhi dacuuha daaya habarwacadka iyo ree hebela fainahaa muntina waa wax uraayo bakti eh qabyaaladda iyo anaa ree hebel iyo ree hebelow iyo waxaas waa wax uraaya waana cudurka uraaye haddana dadku qaar dadka intooda badan u macaan oo cudurka hadda dee innaga reerkeenna reer soomaali ah ku aafaysan yahay wey dacuuha fainahaa muntina waa wax urayso bakti ah oo sabab u noqonaysa dhiig daata iyo maal la halaago la baabi'iyo iyo qax iyo burbur iyo walaalo kala dhintoo kala tago iyo sokoyo isnaca ah. dhibaato weyn aakharana naar iyo cadaab iyo cara leh ayaa laga dhaxlaa marka wax uraya eh, waxba yaraatay udgoon aan lahayn weeyaane ka carara fa samicaha waxaa maqlay dhacdadaasi yar ee dhacday lasoo afjaray cabdullaahi binu ubay cabdullahi binu ubay bnu salul ciidanka la socday ayaa maqloo la yidhi maanta waxaana dhacdayoo nin reer ansaareed ah oo reer madiine ah yaa muhaajiriintii maka ka yimid mid ka ah mid a haraatiyey meel yaroo hadduu helo fursada uu ka dhexboodi jiray faqaala wuxuu yidhi ninkii cabdulahi binu ubayi ahaa rasulmunaafiqiin raiisulmunaafiqiin munaafiqiinto dhan madax u ahaa isqarinaya kolle tawxiidka iyo muslimadu waa qiri oo wuxuu iska dhigayaa muslima waana gaal nabigu waa ogyahay calayh salaatu wasalaam iyo saxaabado dhan qaala wuxuu yidhi faqad facaluuha mawsaasayba sameeyeen ayay ka dhigan tahay ma maantay waxay soo socdaan ma nimankii ayaga ahaa in magaalada ku soo dhoweynay madiina ay waxaa haddana ragga annagiina gabaa ka haraatiyaan bay bilaabeen annagiiyo ayaga tusaalaha annaga weeyaan hadalkii waxaa weeyaan tusaalaha annaga hadalkii mid hore uu yidhi samin kalbaka yaa kulka yidhi eygaada cayile ku cunee yaan taagannahay maanta raggaan intaaan soo dhowaynay waa waa wax yaroo dhacdoo laba nin ay isdhaheen buunku afuufaya in lagu kala tago oo muhaajiriin oo dhan la kala diro ayuu rabaa wallaahi baan ku dhaartay lain rajacna haddaan laaban ila almadiinati haddaan ku noqonno magaalada madiina markaa socoto wey layukhrijanna wuxuu bixin doonaa alacazu kuwa acaskee sharafta badan oo reer madiine oho asagii isku wadaaye minhaa madiine wuxuu ka saari doonaa aladal kuwa adilada ah qaxootiga ee soo galootiga waa la saari doonaa kol madiinada ah tagno nabigi iyo saxaabadiisiiba adal leeyahay isagana cizi iskushalmaya qaala cumar baa wuxuu yidhi dacnii iga tag adrib aan gooyo cunuqa hada almunaafiqi munaafiqan luqunta aan jare warkiisi marka hore waa inkiray markii la yidhi warkaasuu sheegaya zayd binu haabit radi allahu canhu yaa warka ogaaday waa inkiray oo kitaabu baallaha gooya waa dhaartay kadib aayadihii baaba suurat lmunaafiquun kusoo degtay tabtoodii ah, markaasaa deena cumar wuxuu yidhi luqunta anjaro faqaal nabigaa wuxuu yidhi dacuu naga dah laa yataxadau naas dadkayna ku sheekaysanin ana muxamadan yaqtulu asxaabahu dilaay dadkaa cadowee naga baxsan dad wada socdo asxaabay noo arkaan hadhow kii soo islaami lahaaba wuxuu isdhihi haddaad soo islaamto waa bilaa oo lagu yidhahdo munaafiq isqarin weeye dila la dhaho waxaasuu dhihi karaa oo ka carari karaaye ama islaamnimada oga maagi karaaye naga daaya ayuu rasuulka sala allah aleh wasalam yidhi xaddaana isxaaq bin ibrahim waisxaaq bin mansuur ومحمد بن الرافع قال ابن الرافع حدثنا وقال الآخران حدث أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسع الرجل من المهاجرين وحوها راتي الرجل من الأنصار فأتى النبي النبي عليه السلام بuu u yimid فسأله qawda buu su-aashay qisaas buu weydiistay ninkan nabarkaasu ii gaadhsi ah ka qisaasto taa loogaba diidanee habal wacadkii baa loo haystaa uu dhawaaqay yidhi yaa ansaarayhay faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi dacuuha ka taga fa innahaa muntina wax uraysa weeyaane qabiil iyo warwacadka iyo yarre hebele iyo war waxaa joojiya wax wax fiican meehe ah. qaala ibnu mansuur wuxuu fii riwaayatihi camrun qaal camar baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay jaabiran jaabir baa maqlay meesha riwaayadaa hore uu yidhi samica camrun jaabira jaabir bn cabdillaahi ku yidhi caddeeyey ayib baabun wuxuu ku saabsan yahay lmu'miniin mu'miniintu isku naxariisigooda iyo wa tacaadufihim isku dhimrintoodii iyo isku garab jilcintooda iyo wa tacaadudihim is-adkayntooda ay is-adkaystaanoo midba midka kale uu cududda iyo awood iyo xooggiisa uu ku garab istaago xaddaana abubakar bin abi shayba وأbu cاmr الأشعري qال xadثna cبdاللahi بن إdriiسi وأbu samة xا وxadثna mحamed بن العلاء أbu kurayb xadثna iبن مubaaرك cabdاللahi بن idriiس الأwdi وأbu usama xamaad kulهm can buraydi ka wariyay min cabdالlahi بn abi burda can abi burdata ayuu ka wariyay awogiisa can abi muسى الأشعري qاal qاala rasuul الlahi salى الlaه عaليه aلي وsلم nabiga wuxuu yidhi almuؤminu qofka muؤminka lilmuؤmini muؤminka kale kalbunyaani dhis oo kale u yahay gurigaan dhisan ay arkayso bulkeeti keligii meel istaagi karo ama balog meel istaagi kara ma jirto waa in mid kale loo keeno ku kale loo keeno lasku xio laisku malaaso sida dhistii oo kale wey yashuddu wuxuu adkeeyaa bacduu barkii bacda marka kaloo adkayni meeshii uu keligii hadduu yaa dhici lahaa way is adkeynayaan saas oo kale weeyaanoo mu'miniinta oo waxaa weeyaan waa dad isxoojiya oo garab iyo gaashaan isku ah oo cadowgoodana hal meel oga soo wada jeeda saas weeyaan xaddaana moxamed binu cabdillahi bni numayr xadaana abi qaal xadaana zakariya bn abi zaa'id can shacbi caamir bn sharaxiil can inucmaan bn bashiir bn sacdin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi maalu lmuminiina muminiinta tilmaantooda fii tawaadihim isjeceelkooda iyo wa taraaxumihim isku naxariisashadoodii wa tacaadufihim isku dhimrintooda haddaad fiiriso waxa uu miaal u ah maalujasadi jir oo kale idashtakaa hadduu xanuunsado sheegto minu jasadka iyo jirka cudwun xubin ka mid a ah hadday xanuunto tadaaca lahu wuxuu u dhawaaqi tadaaca lahu saa'iruljasadi jirka intiisii kalaa dhawaaqaya oo isku habarwacan bisahri walxumaa ah, maanta dheg baana naga hayaaye jirka intiisao kale oo dhanow soo jeed jirka o dhan baa soo wada jeedaya ma dhici karto dhegtaa laga hayaa inta kale maysaaxato ma socon karto waa hal jira wey saasoo kalea muminiinta laga rabaa sida laga raba iyo sida ay tahayna way kala fog tahay saxaabatu rasuulillah iyo dadkii ehlullaahi ahaa ee taabiciintii salafulumma amhilada iyo waxyaalaha qisaskee laga wariyo way dabaqeen say naftooda ay iskugu huri jireen yuuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa sida ay iskugu dabacsanaayeen isku jeclaayeen ee isku difaaci jireen garab iyo gaashaar iskugu hayeen way ku sifaysnaayeen marka dadka mu'miniinta waa inay raadiyaan tilmaanta noocaasoo kalea muslimiinta si ay muminiin dhaba u noqdaan xadaana isxaaq alxandali akhbarana jariir bn cabdilxamiid can mudarif mudarif bnu dariif can ishacbiy caamir can nucmaan bn bashiir saxaabiyun ibnu saxaabi laba saxaabi radwan allah calayhim can الnabiyi sala اllah alay slam binaxwi qala xadaana abu bakr ibn abi shaybata wa abu saciid ilashaju qala xadaana wakiic can acmash sulaymaan can ishacbiy caamir can nucmaan bn bashiirin qaal wuxuu yidhi nucmaan bnu bashiir ibnu sacd qaala rasuulu llahi sala allah alay ali wasalam wuxuu yihi almu'minuuna ka rajulin waaxid mu'miniintu waa hal nin oo kale in ishtakaa ra'su madaxa hadduu xanuunsado tadaacaa lahu saa'iru jirka intiisa kaleo dhan ba waxay iskuu yeerayaan bilxuma qandho iyo wasahri soo jeed ah, jirka intiisa kale yaaba kale la qananaysa oo la soo jeedaysa wey xadaana maxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaana xumayd bin cabdiraxmaan can lacmad sulaymaan can khaydama can nucmaan bn bashiirin qaal qaala rasuulu llah sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi almuslimuuna muslimiintu ka rajulin waaxidin hal nin oo kale wey in ishtakaa caynuhu isha hadday xanuunta u ka sheegto ishtakaa kullu asagoo dhan baa wada xanuuno sara wada qanjinbarari oo wada qandhani wain ishtakaa ra'su madaxa hadduu ka xanuunsadana ishtakaa kullu dhammaantii waa xanuunsanaya xadaana ibnu numayr qaal xadaana xumayd bin cabdiraxmaan can acmash can ishacbi can nucmaan bn bashiir can nabi sal slam naxwa baabu nahyi can isibaaq cayda waa la reebay waa la nahiyey in qof la caayo wax laga sheego oo la dhacniyo ma bannaana ah, fii masaa'il aljarxi watacdiid iyo ataqaadii iyo markaad qado iyo xukun iyo aad qofka dacweynayso oo dee xaqaadi aad u hadlayso oo kale iyo qofka mumaadilka ahaaye madlu qaniyi yuxilu cirda cuquubatahu arrimo noocaasoo mooyaane qofkii waxla'aan iska caacaydo dadka wax ka sheegto wax fiican ma aha xadaana yaxya bnu ayub qutayba bnu xujr qaaluu waxay dhi xadaana ismaaciil yacnuuna bnu jacfar can alcalaa bni cabdiraxmaan can abi can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllah alay waslam qaal almusabbaani labada caytanaysa iscaayaysa maa qaalaa waxay yidhaahdaan facla albaadi ka bilaabay korkiisu ahaaday maa lam yactadi lmaluum midka la ulmiye madluumka hadduun xadgudbin laba qofba caytamay mid baa ayada bilaabay kaa bilaabay baa waxoo dembiga qaadan waa goorma ka lacaaya hadduu intiisoo kale uu ku yidhaahdo oo waxbauna ka badinin ah. factaduu calayhi bimili ma ctadaa calayk inta uu kugu xadgudbay haddaad ku tidhaahdo oodan ka siyaadinin dambigii kaa bilaabay baa iskaleh laakiin hadduu xadgudub la yimaado intuu yidhi far buu taabsiiyey shantuu taabsiiyey ah, sidii soomaalida ay dhahaan qofkii far ku saara shanta saar qofkii saa udhaxagasha ku dhufo waa xadgudubkii bay ka mid tahay waxa hadda halkaa ay gaadhaseen dee adiga nasiibkaadii ziyaadadaad leedahay wey baabu istixbaabi alcafi watawaaduc wuxuu ku saabsan yahay iscafinta iyo tawaaduca fadliga uu leeyahay iyo wanaaggeeda tawaaducu waxaa weeye qofku inuu mansiladiisa hoos u dhigo oo uu dadka uuna iska koraysiinin takabur iyo isweyneyn iyo kibir baa ka soo horjeedee taasaa tawaaduc la yidhaahdaa qaala xaddaana yaxya bnu ayub qutayba wbnu xujr qaluu xaddaana ismaaciil wabnu jacfar can alcalaa can abihi can abi hurayrata can rasuuli illahi sala allah alay ali wasalam qaal maa naqasat sadaqatu min maal sadaqa la bixiyey maal ma nusqaamiso oo ajir iyo thawaabna waada heli barakana xoolihii way helaysaa oo kuu ziyaadi doonaan wamaa zaada allahu cabdan ilahay addoon uma ziyaadiyo bicafwin bisababi cafwin cafin uu dad iska cafiyey oo wax yeelay u iska dhaafay ilaa cizan ilaahay cizi buu ziyaadiya oo qofkan wax ku yeelay haddaad iska dhaafto ma aha dacfi iyo rujuuliyadaada iyo raganimadaada hoos u dhacsan maahee ciz iyo sharaf bay kuu noqonaysa ilahay baa kuu ziyaadinaya dadka waxay arkayaan inaad tahay qof dadka caafiyo oo meeshii markaa aad uu kaa islahaa si islahaa dadka kale waxay ku arkaan inaad tahay qof sharaf leh akharana ajir iyo cizi baad heli wamaa tawaadaca axadun axad ma tawaaduco lilahi alla dartiis ilahay dartii oma tawaaduco oo cibaadada iyo takaaliifta sharciga ilaahay uu amray iyo samcan wadaacan tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam samcan wadaacan tii awliyaa'ul umuurka hooyadii iyo aabbihii iyo waalidiintiisa dadka maaragtay mas-uuliinta waxaasoo dhanba iyo dadka aqraantiisa iyo asxaabtiisa intaba ooma tawaaduco ilaa rafacahu llah lilahi ilahay dartii bay ka tahay ilahay dartii baa ugu tawaaducaya wax kale kama aha ilaa rafacahu llahu ilahay kor buu u qaadaa ah, qofka asaga ah ee tawaaducaya ee isdejinaya hoos isku dhigaya ilaahay kor buu u qaadi baabu taxriiru lghiiba xantu xaaraamnimadoodu ayuu ku saabsanya waa kabiira min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waana min alamraad almubtala dadka lagu ibtileeye weeyaanoo lagu imtixaamay xadaana yaxya bnu ayub wqutayba bnu xujr qaaluu xadaana ismaaciil can alcalaa can abiihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal atadruuna ma ogtihin malghiiba waxaa xal la yihahda ma taqaanaan qaaluu waxay dhahen allah warasuulu aclam qaala nabi wuxuu yidhi dikruka akhaaka walaalkaada muslimka inaad ku sheegta weeyaan bimaa yakrah wuxuu nacayo wuxuu nacayo ah. waxaau nacaya haku sheegin arkaada adigu wax weynba ka sii ahaan dadka qaar waxba yayna u arkin asaga sooma mancinina waxaa ku jirta haku sheegin taasaa xan la dhahaa qiila waxaa la yidhi afara'ayt nabi allahu akhbirnaa waxaa noo sheegta in kaana fii akhi walaalkay hadduu ku dhex sugan yahay ma aquul waxaan leeyahayn waxaan ka sheegay wuxuu ku sugan yahay oo uu sifo tilmaam uu leeyahay hadday tahay oo aanan ku been umanin ka warran qaala wuxuu yidhi in kaana fiihi ma taquul waxaad leedahay hadduu ku sifaysan yahay faqad ikhtarta waad xamatay qiibada waa midaas wain lam yakun fiihi hadduuna ku sifaysnayna faqad bahdatahu waad nabtayba hafartiiyo iyo nabtiime iyo yaa la yidhaahdaayo qofkii oo oh, aad wax ka sheegto ood xanuujisay kow wuxuunan ahayn ood ku sheegtay laba waa kasii darantahay baabu wuxuu ku saabsan yahay bishaaratu man satara allahu tacaala caybah qofkuu ilaahay ceebtiisa asturay fi dunya adduunyada waxaa loogu bishaaraynayaa bian yastura caleyh fi laakhira aakhirana inuu ilahay asturayo qofkii dembi intuu sameeyey ilaahay qariyey asturay joojiyey oo wixii halkaa ku joojiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cafigiisii iyo xilmigii oo uu ku qariyey aakhira markii la tagana wuu asturaya <clears throat> adduunkan waan ku asturay haddana waan kuu dhaafay baa laleeyahy <clears throat> si hoosaa maarata loo weydiinaya kanafka ilaahay buu ku jiraya asturkiisa subxaana ah, bannaanka lagu fadeexeen mahayo bannaanka la dhigi mahayo ninkii banaanka lagu fadeexeeyo oo dhagaystaa la yidhaahdo oo ala ruuslahshaad laga sheego kaa waxayulcanad baa ku dhacday waa fadeexoobay wa nuuqi sharxi saabcudin xadaanii umaya binu bistaam alcayshiyu qaala xadaana yaziid can bni zureyx qaala xadaana ruux can suhaylin can abihi qaal can abi hurayrata ruux bnu qaasim weeyaan can suhayl bin abi saalixin can abihi abi salix abi hurayrata can nabi sal slam qaal laa yasturu allahu calaa cabdin ilahay addoon ma asturo fi dunya adduunyada ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyama u asturaa ah. qala xaddaana abubakr bin abi shayba qala xaddaana cafaan bn muslim asafaar qala xaddaana wahayb bn khaalidi qala xaddaana suhayl can abiih can abi hurayrata can inabiy sala allah aleh wasalam qaala laa yasturu cabdun cabdan addoon addoon ma astura fi dunya ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyama ilahay asturaa baabu mudaalaati man qof in loo mudaaleeyo oo xoogow mujaamalo waxay dhahaan wey mudaaraad man baa loo mujaamalaynaya oo loo afka loo qurxin mutaqaa laga baqaayo fuxshow afxumadiisa iyo hadalxumadiisa iyo dhibkiisa laga baqaayo waa loo afqurxin waa loo mujaamalayn afka loo qurxinaya waxaa jirta mudaaraad iyo mudaahana mudaahanada iyadoo mamnuuc weeyaan mudaaraadka waa la ogan yahay maxaa yeelay mudaaraadku waxaa weeye atanaazul can shayin min masaalixi dunya limaslaxati diin in wax umuurtii adduunyada ahaa ah oo adiga xaq uleheeda aad ka tanaasusho si diintaada aad u difaacdo oo diintaada ugu hiriso oo diintaada maksab aad ugu yeesho ee mudaanaadu dhaha qofkan asaga ahayd fuxushigiisii wixiisa laga badbaanayo siaadan dhibaato iyo iskudhac uuna u imaanin suuna kaaga cararin suu diintii daawada uga fogaanin suu gaalada ugu darmanin hadduu gaal ugu qorsoo islaam u ahaa marka waxaa weeye maslaxada diintaa darteed ayaad oga tanaasulaysaa wixii xaqaada ahaayoo dhibaatadiisii iyo dhibkuu kugu haya aad sheegi laheed ya wixii maarata isaga aad ka baqaysa oga baqaysa aad oga tanaasuli laakiin mudaahanadu waxaa weeyaan tanaasul an shay min addiini limaslaxati dunya inaad diintaada ka tanaasusho arrimo adduuna iyo maslaxa adduun darteed ayaa mudaahana la dhaha ma bannaan waduu low tudhinuu fa yudhinuun qaala xaddaana qutayba bnu saciid وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ بن زهير قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن ابن المكدر محمد سمع عروة بن الزبير بن مغلي عروة بن الزبير يقول سوى حدثتني عائشة عائشة يقول رنطي وابررت أم المؤمنين أن الرجل ننبا استأذن إذا ويديستي على النبي النبي عليه الصلاة والسلام فأم صوق لا بيري بريك عدكي سيبو قرتي فقال وحوير إيذن له إيذ مصوق لها فلبيست وحباس له ابن العشيرة رير wiil ay dhaleen kuwa isagaa u xune aw bisa rajulun nin baa baas leh rajululcashiirati cashiirada iyo qaws uu ka dhashay ninka ugu shar badan ugu baas badan asaga weeyaane qawskiisa isaga u xun qaarkood waxay leeyihin wuxuu ahaa cuyaana bin xusni fasaari ayuu ahaa bay soo gal baa la yidhi marka nabiga alay salam intii ag fadhiiday way maqlayaan reerka uu ninkaa ka dhashay qawska dhan ninka ugu xun weeyaan soo daaya baadaan layidhi falammaa dakhala calayhi markuu soo galay alaana lahu qawla hadalkiibuu nabigu u jilciyey war soo dhowow war fadhiiso kaalay hadal uu jilciyey nabiga calayh salaam caaisha waa maqlaysaa waa aragtaa qaala caaisha waxay tiri faqultu waxaan yaa rasuul allah qulta lahu waxaad ku tiri markuu kaadka taagnaa bannaanka alladii qulta waxaad ku tiri oo dadka o dhan ba reerkiisa saaan u baa tiri uma aladta lahu qawla hadalkiibaa u jilcisee waase qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam yaa caaishatu caaisha ina shara naas dadka ka ugu shar badan mansilatan manzilada iyo martabada cind allah ilahi agtiisa yowma alqiyaama man waaqaf wadacow dadka ay ka tageen oo talakahu naas ay ka tageen ibtiqaa'a fuxshihi koolxumadiisa ka cararkeed iyo iska ilaalinteed kaasaa dadka ugu shar badan marka inuu qofkii maaragtay intaahada qallafsan kala hor tagto big uu yidhaahdo oo dhibaato keeno tanaa ka xun weeye munaafiqa hoos baa loo xaman ahlulmacaasi iyo kuwa macaasida iyo dunuubta mujaahiriinta ee la jahlaa ayaguna kan ahlu fisqiga ah waa la sheegi karaa dadkaasi dadka si aynu u kadsoomin waa qofku muxuu waa la dhihi karaa laakiin arrintaasi waxay u baahan tahay dawaabid iyo qawaacid sharcigoo la ilaaliyo iyo in qofku aad ixtiyaad iyo taxadar u galo inuu calaa callaatihi masaajisha duu ku qaatahadhow hawadiisa ay soo gasho oo u yidhahdo tanan ka wadaa iska ilaali xadaana maxamed bn raafic wacabd bn xumayd kilaahumaa can cabdirazaaq bn hamaam ahbaranaa macmar wbnu raashid can ibn mukadir fi hada lisan mila macnaah hayra anahu qaala bisa aqulqowmi qowm walaalkood waxaa u baasne huwa asaga wa bnu cashiirati cashiiro weyda dhalena waxaa u baasne huwa kan baabu fadlirifqi dhimrinta fadliga ay leedahay dhimrintu waxaa weeyaan waa shayga oo si suhuulo oo degan loo qabto weeyaan oo dhimrinta waa saas ah, rifqi baa la yidhaahdaa nacam cunfi ayay ka soo horjeedaa cunfiga ay ka soo horjeedaa fii hayri maxallihi ah. ah mararka qaar markaad nusuusta akrinayso waa inaad mar walbaba ismadexsato manaasisha iyo muxuu aha boosaska ay kala leeyihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam hadallada ku hadlay canaantay mawaaqif ala qaatay saxaabada muxuuha qaarkood arrimaha xuduudda iyo qisaasta iyo umuurahaasoo dhan kama hor imaanayso kama hor imaanayso ee waxaa weeyaan meel aan cunfi ku jirin iyo adeeg iyo qallafsanaan qallafsanaan ha ku wadane rifqigaa fiican waxaad rifqi iyo deganaan ku weyday iyo si sahlan inaad ku maamusho adeeg ku heli mayside waa ka sii darayaaye xaqiiqatan xoolihii baa wad arki doontaa oo arta xoolaha garan neefka haddaad u yeeryeedho ood muqmuq tiraahdo hadal fiican ku tiraahdo waa kuu qaboobaya haddiise aad canaan dhagaa ka saarto waa boodaya xadثna mxamed بn mhna qal xadna yay بn سacيid can سufyaan qal xadna mansuur can tamim bn slmةa can cabdiرaحmaan bn hilaal can jarir can النbi sal slam qaal man yuxram rifqa qofkii dhimrin laga hoojiyo yuxram waxaa laga hoojiyay alkhayra khayr khayr o dhan waa laga hoojiyey qaala xadana abubakr bn abi shayba abu saciid bn shaju ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيحة وحدثنا أبو كريم وحدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد كويان الشيخ الستة قائمة الستة حدثنا حفص يعني مقياد كلهم عن أعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم مكوري بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال الحبسي qaala wuxuu yidhi samictu jariiran jariir bn cabdillahi bajali radi allahu canhu yaquul samictu rasuula allahi sala allah alay slam baa noqlo yaquulu leh man yuxram irifqa dhimrinta iyo deganaanta iyo tartiibta iyo ta'aniga qofka laga hoojiyo adeeg iyo qallafsanaanu lagu sallido yuxramu alkhayra khayr waa laga hoojiyey xaddaana yaxya bnu yaxya akhbarana cabdulwaaxid bnu ziyaad can muxamed bin abi ismaaciil can cabdiraxmaan bin helaan qaala samictu jariir bin cabdillaahi bin albajali yaquul isagoo le qaala rasuulu llah sala allahu calayh waali wasalam man xurima arifqa dhimrin qofkii laga hoojiyo xurima waxaa laga hoojiya alkhayra khayr wixii degdeg iyo qalabsanaan iyo waxbaa ka hallaabay qofka baa ka hallaabay baabuurkaada wada rifqibuu u baahan yahay xoolahaada rifqi u baahan yahay reerkaada rifqibuu u baahan yahay khamiiska aad xidhanaysa haddaad iswaalwaal ku xidhato waxaa laga yaabaa daqiiqada inay kuu qaado gacanta inay meesheeda ku hagaagto haddaad si degan u xidhato dib u adgaari ow amase man yuxram qofkii laga hoojiya rifqa dhibrin yuxram ilkhayra khayrka waa laga hooji قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا حيوان بن شريح حدثني ابن الهادي يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن أبي بكر بن حزم المدني قاضي المدينة عن عمرة بنت عبد الرحمن sacd bn zuraara can caaisha radi allahu canha zawji nabi sal slam ana rasuul allah nabiga calayhi salaam qaal yaa caaishatu caaisha in allaha rafiiq alla waa alla dhimrin badan rifqi badan intaasoo dhib iyo intaasoo wax inta lala imaado isaga allah subxaanahu wa tacaala lagu xadgudbo uluuhiyadiisa iyo rubuubiyadiisa intaba laga leexdo ayuu haddana iskaga dhimrinayaa yuxibu rifqa dhimrintana waa jecel yahay wa yucdii wuxuu wax ku bixiyaa alle cala arifqi dhimrin qof uu la yimid maa laa yucdii wuxuuna ku siinaynin cala alcunfi adeeg iyo qallafsanaan allahi yucdiya wuxuuna ku siina calaa maa siwaahu wax allah wixii aan rifqi ahayn oo idila uu la yimid wuxuuna ku bixin inuu rifqi ilahay ku siiya xadana cubaydullah bn mucaad alcambari qaal xadana abi xadana shucba can ilmiqdaam huwa bnu surayx bni hani can abihi can caaisha zawji nabiyi sala allahu aleyh wasalam can inabiyi sala allahu aleh ali wasalam qaal ina rifqa laa yakuunu dhimrinta iyo deganaanta iyo tartiibta iyo ta'anigu ma ahaado fii shayin shay gudihii ilaa zaanahu uu qurxiyaa qurux buu siyaadiyaa walaa yumsac lama siibo min shayin shay lagama siibo ilaa shaana uu fool xumeeyaa xaddaana maxamed bn muhana wanbashaar qaala xaddaana maxamed bnu jacfar xaddaana shucab bnu xajaaj qaala samictu lmiqdaam bnu shurax bnu haani bihada lisnaadi wasaada fii xadiidi rakibat caaishatu baciiran caaishaa waxay fuushay rati iyo neef geelo ay lahayd baciirku waa ismujiz ayay isfuushay fa kaanat fiihi sucruba neefka asagaa waxaa ku sugnaa sucuuda neef mudallal ah oo laylyanma ahee neef bayr qaba ooba laylyanano tababareen oo riyaadiyo aan la siin ayuu noqday allafsanoo boodboodayo aan u toosnayn fa jacala waxay guda gashay turadidu inay ceceed ag kaced ag kaced ag kaced oo ku yarqayliday faqaala laha rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi calayki birifqi dhibridda laazim sanad buu ka sii qaaday iyo inuu kugu sii booda qasii dhahee deebgeera tartiib iyo muuqmuq wuxuu ku dhawa male uma dakara bimilihi baabunahyi waxaa laiska reebay cala lacni dawaabi waqayriha dawaab xoolaha iyo xayawaanka iyo in la lacanado iyo wixii uu socday waqayriha lama ogolo lacanadu sideedaba qofka in la marana ma fiicna lacnu mucayan qof mucayan in la lacanadana oo naskiya daliil aad u ma banaana si caama laakiin sifaat baad lacanadi kartaa lacnatullaahi cala alaalimiini iyo cala alkaadibiini iyo saariqi iyo caamka waa u xanili kartaa qaala xadana abubakr bin abi shayba wasuhayr bn xarb jamiican can ibni culaya ismaaciil qaala suhayr xadana ismaaciil bin ibrahim bn culaya qaala xadana ayub ibn abi tamim sakhtiyaani can abi kilaamat aljawmi cabdulahi bn zayd radi allahu can abi muhalib can cimraan bin xuseyn radi allahu canhuma ibn nujay qaala wuxuu yidhi baynamaa rasuulullah xilli nabigi ilaahi calayhi salaam uu fii bacdi asfaarihi safarada mid kamida ah ku jiro oo safar ku jiro waimra'atu naag min alansaari min ansaaraydan calaa naaqatin hal ay dul saaran tahay oo gaadiidu hal ay saaran tahay fadajirat way ku carootay oo falacnadhaa ah, way lacanaday ah, fasamica dalika rasuulullah lacanadeeda hasha ay lacanadaysa nabigaa maqlay calayh salaam faqaala wuxuu yidhi khuduu ka dajiya maa calayha waxay dul saaran oo mataac iyo rar ah wa ducuuha sii daaya hasha fa inaa malcuuna waa la lacanaday lacanad baa lagu tuuray naagtana lacanad islaamtana lacanadaye alaabta ka dajiya yacni waa tankiil iyo tacziir iyo zajri islaantana lagu canaanaya oo lagu edbinaya alaabtio dhanba waxay ahleen wajiyaashii iyada oo caddaysimaa la sii daayey qaala cimraan wuxuu yidhi fakaannii araaha haddaon hadlaayo buu leeyahay inaa arkaad moodaa aalaana hadda tamshi ayadoo hashi oo isa caddaysimaoo dhex socota fii dadka maa yacridu laha axadun qofku banqixi uusan jirin qof banquxi ama maali ama gaadiidsani uusan jirin oo bannaanka laga maray ayaan arka yiri halkaas yani ku adkaynaya rasuulka calayh salaam lacanad afka adayga ka soo baxdo wax lacanada xoole iyo dadba arrin xun weeyaan xadana qutayba bnu saciid abu rabiic qaala xadana xamaad huwa bnu zaydxa xadana ibn abi cumar xadana haqafi cabdilwahaab haqafi kilaal macna ayubi isnaadi ismaaciil naxw xadiidi ila anahu fi xadiidi xamaad qaala cumrada wuxuu yidhi fakaanii anduru ilayha inaan arkaad inu danaaqatan hal bay ahayd warqaa bacad leh hal bacad leh bay ahayd guduud iyo madow isku dhex jir wa fii xadiidi haqafiyi cabdilwahaab faqaala kuluu maa calayha hasha waxaa dul saaranaya alaaba ka dejiya oo wacruuha qaawiya yani caddaysima ka dhiga fa inaha malcuuna waa la lacanay calaa lisaan ilmara ah. islaantaasaa lacanaday qaala ayada waxba xagga alla waxba mayna samaynin xaddaana abu kaamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn aljaxdari xaddaana yaziid cali ibnu zureyr qaala xaddaana ataymiyu can abi cumaan ah, sulaymaan ataymi muctamad bn sulaymaan ataymi ah, can abi cumaan nahd cabdiraxmaan ibnu mil can abi barzata alaslami qaala baynamaa jaariyatun xilli gabar calaa naaqatin hasheeda ay ku saaran tahay calayha bacdu mataaci ilqowm qoomkii alaabtiisiina ay u saaran yihiin ayadana ay saaran tahay id basurad waxay adatay binabiy nabiga calayh salaam bay adatay ku dhowowbay isdhaheed watadaayaqa bihi muljabal buurtii baa ku soo cariirisay markaasay dadkii meeshii ayada heeday rabtay nabiga inay ka gaadho uga dhowaato ayaa dee dadka yaa cariiriyey hashii maaragtay way ka dhex bixi weyday dirba faqaalad waxay tiri hashiibay waxay ku tiri xal ayay tiri xal is iyo ah, waxay jirtaa yani aswaaq gaar geelu u leeyahay ama lagu istaajiye ama lagu fadhiisiye ama lagu eriyaba xal ayay tiri way canaananaysaa allaahuma alcanha ilaahu lacnad ku rid bay tiri soco qaala faqaala nabiyu sal lla ly slam baa wuxuu yidhi laa tusaaxibna nala socon mayso naaqatun hal calayha korkeeda lacnatun lacnad ay tahay hal lacnad lagu tuuro la lacanay nala socon maysa alaabta laga dejiya ayaa la sii daayay la saaxiibintaasaa la diidayaa ee in mar dambe ama nabiga iyadoo la socon ama dadka la socon in la gaadiidsadaan ama la cuno xilibkeeda haddii la ama ane lama diidaanay leeyihin culamadu قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر بن سليمان بن برخان التيمي حو حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يحيى يعني بن سعيد الانسان جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد وكان تيمي تيمي سليمان كاو سليمان التيمي معتبر كأبيس وزاد في حديث المعتبر وحوز يا الله مركي إسلامته إلى عام ديهش يوحوه المدى مايا an yaqullahi baa ku dhaartay inayna laa tusaaxibna nana saaxiibo nala soconayna raaxilatun hal calayha korkeeda lacnatun ay tahay min allaahi lacnad soo tuuray ow kamaa qaala sala allah aleh wasalam xadadana haruun bn saciid alayli qaala xadadana bi wahabin akhbarani sulaymaan huwa bnu bilaal can ilcalaa bni cabdiraxmaan xadaahu can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaal laa yanbaqii lisidiiqin run badane qofku inuu noqdo oo ma habboona an yakuuna lacaana inuu ahaado ah, darajatu sidiiqiin qofka runta badan ee ku xeel dheeraada ee ilaaliya been iska ilaaliya runta ku dadaala inuu afkiisa lacnad iyo cay ka soo baxo ma fiicna ah, maba habboona iskumana toosna marka dadka shuhadada iyo sadiiqiinta iyo dadka wanaagsan saalixiinta iyo wax oo dhan waxaa weeyaan inay lacnad iyo cay iyo waxaas ma aha xaddaaniihi abu kurayb qaala xaddaana khaalid bn maql maxamed bn jacfar can alcalaa bn cabdiraxmaan bihada islaamidina qaala xaddaana suwayd bnu saciid xaddaana xafs bnu maysara can zayd bn aslami can cabdilmalik bn marwan bacaa wuxuu cabdilmalik bn marwan marwan bn xakam almawi ayaa cabdilmaligaas aabihiis waa marwan bn xakam almawi cabdilmalik markuu madaxweynihii amiirkii weeyaan amiirulmuminiin oo dhulka madaxda ka ah banu umaya xilligii ay madaxda ahaayeen muslimiinta o dhan xukumay bacaa wuxuu u diray ilaa ummi dardaa islaantii la dhihi jiray ummudardaa ummudarda suqraa wey afaqiiha islaantii hujayma magaceeda waxaa jirto abudardal alkubraa asaxaabiya oo iyada khayrawla magaceeda laysa laha xadiidu min kutub sita umu dardadan tarwi can zawjiha abudarda ayay ka warisaa inta badan marka umu dardadan wuu u diray marwaan cabdilmalik bin marwaan bacaa ilaa umu darda wuxuu u diray bianjaadin alaab min cindi agtiisa taale anjaadku waxaa weeyaan maacuun albeyt wamaa yusayinu bihi beyt guryaha wax lagu qurxiyey iyo alaabada guurki gurigii iyo malbaski iyo mxuaha iyo waxaas wey alaab noocaasa ayuu wuxuu u diray oo hadiye ahaan hadiye ugu diray gabadha umudardaah falamaa an kaanat daata layla inay markaasi marti u heedoo meesha joogto kaagada weedbay siyaaqu hadalku yuu u egyahay hadiyadaas waa siiyey falamaa an kaana daata leyla habeen habeenada kamida markay joogto qaama cabdulmalik iyo istaag min alleyla habeennimadii dumarkii baa habeenimada kacay fadacaa khaadinaha khaadinkiisiibuu u yeedhay wareebalow wuu yidhi faka'annahu abdaa waaba asagoo ka yar dibdhacay sidaad moodo calayhi cabdimalik yeedhintii ugu yeedhay addoonkii dilma uma imaanina waa ka yar dibdhacay wuu yar dhalarsaday hadduu dhalarsaday oo ka dibdhacay falacana waa la lacanaday lacanadii bay maqashay umudarda falamaa asbaxa markuu waagi baryay qaalat lahu umudarda waxay ku tiri samictuka leyla xalay waan ku maqlay lacanta khaadimaka khaadimkaadii baad lacanaday xiina goortii baa dacawtahu u yeedhay uu kaa baahay ayaad lacanaday fa qaalad waxay tidhi samictu abaadarda abaadarda waxaan ka maqlay waa zawjkeediie abudarda cawaamir cijlaani radia allaahu canhu min fuqahaa'i saxaaba buu ka mid ahaa yaquul asagoo leh qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yakuunu lacaanuuna kuwa lacanada badan ma noqdaan shufacaa kuwa shafeeco ergeeya ilaah hortiisa walaa dad kale uma ergeen karaan afkoodii lacanadoodii baa waxaa laleeyahay shafaacadiika waa inaga reebay walaa shuhadaa shuhada iyo makhaatina ma noqdaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamo markaas taasa lagu diidaya xadaana abubakr bn abi shayb abu qasaan almismici wa caasim bn nadr ataymi qaaluu waxay dhaheen xadaana muctamir ibnu sulaymaan bn darkhan ataymi xa waxadaana isxaaq ibnu ibraahim akbarana cabdurasaaq ilaahuma can macmac can zayd bn aslam mula cmr alcadawi mawlaahum fi hada isnaad bimili macna xadiidi xafs bn maysara qaala xadana abubakr bn abi shayba xadana maxaawid bn hishaam can hishaam bn sacdin can zayd bn aslam wa abi xaazim salamat bnu diinaarkii weeyaan alacraj almadani azaahid can ummi darda gabadha la dhaho hujayma darda suqra hujayma can abi darda ninkeedii oo eh, muxuu ahaa caamir alcijlaani ah caamir alcijlaani aamira waa la dhahaa samictu rasuul allah nabiga calayh salam baan maqlay buu leeya yaquul asagoo hore ina lacaanina kuwa lacanada badan laa yakuunuuna ma noqdaan shuhadaa markhaati walaa shucafaa ma noqdaan shufacaa kuwa ergeeya yowmalkaa maalinta qiyaama xaddaثna maxamed bn cabaas bn abi cumar qaala xadaثna marwan cali ani fazari marwan bn mucaawiyat alfazari can yaziid huwa bnu kaysaan can abi xaazim salama bnu diinaar can abi salamata abi xaazim waxaan qaacidadeena ahayd abi xaazim hadduu ka wariyay abu hureyre salmaan alashjicli can abi hurayrata ayuu ka warinayaa abu hurayra raamu saqr radia allahu canhu ardaa qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi ya rasuul allah rasuul allah udcu cala almushrikiin gaaladan ilaahay inta u barida habaan ha dhammaada nag baa noqdaane ducadeeda waa mustajaabe qaala nabigu wuxuu yidhi innii lam ubcad ilayma soo dirin lacaanan mid lacano badan oo cay iyo lacanadu la tabar tahay oo qacaytama wa inamaa bucituhu waxaa soo diray raxman xariis dacwada hala faafiyo diinta hala faafiyo ummadda ha loo naseexayo ha loo sheego kii arrintaa ay qaadan waayo oo diinta iyo shareecada shawka iyo qodox iyo sabaaro ku noqdana jihaadkii iyo dagaalkii ha lagu qaado mooyeene lacanad iyo caytar meesha ma taala layma soo dirin sala allahu calayh waaalih wasalam bilah towfiq sala allah wasalam calana